bismi illahi الرحman الرaحيم alxamdu lilah wالصlaaةu waلsalaam عlى rasuuli الlah allahuma la sahla ila ma jacaltahu sahla وanta tajcal اlxazna ida shiئta sahla allahuma rabi jibra'ila وisrafila وmikaila fadir الsamaawaati wاlأrض caalim alغyba wالshahada anta taxkumu bayna cibaadika fima kanuu fihi yakhtalifuun ihdina lima اkhtalifa fihi min alxaqi biidnik inaka tahdi man tashaء ila siraadi mustaqim ama bacd insha allahu qeybtii labaad oo qisatu luud calayhi salaam ayaynu halkan kasii wadaynaa oo dhamaystiraynaa insha allah haddii u rabbi waxaynu <clears throat> ku joojinay qeybtii hore iyaga oo maaragtay nebigii ilaahay ka diiday inay waxa weeye ay xumaantii joojiyaan oo martidii ay iska daayaan waxaynu ka bilaabaynaa marka qowluhu tacaala wa jaa'a ahlu lmadiinati yastabshiruun iyaga oo bishaaraysanaya oo farxaya oo waxa weeye damaashaadaya oo le waxa weeye caawa aroos baad wada gelaysaan oo ku farxaya nimanka dhallinyaradaa oo martidaa oo timid ayaynu waxa weeye marka ka bilaabaynaa qodobka bal bishaaradoodii waxa ay noqotay iyo waxa ay ku dambeysay ilaahay wuxuu yidhi wa jaa'a ahlu lmadiinati yastabshiruun qaala ina haؤulaaءi dayfii falaa tafdaxuun wاtaquu اllaha walaa tukzuun qaluu awalam nanhaka can اlcaalamiin qaala haؤulaaءi banaatii in kuntum faaciliin qaala ibn kahiir raximah اllah faamarahum wuxuu amray biqurbaani nisaa'ihim inay dumarkoodii u tagaan oo dumarkooda aadaan waxadarahum wuxuu uga digay alistimraara calaa dariiqatihim wa sayi'aatihim inay dariiqadan ay ku socdaan oo dariiqadan xun oo aad iyo aada u liidata oo waxa weeye rag rag wax ka doonanaya waa wax aada u liitee dariiqadaasi uga digay war ilaahay ka baqa buu yidhi war dumarkii ilaahay idinku talagalay oo xalaashaa oo aad qabtaan oo waxa weye aad guursan kartaan oon ilaahay idinku caroonaynin oo ilaahay raalliga idinka yahay war orda aada wahum fii dalika laa yantahuun kama kama joogsanayaan marka arrintaa way ka diideen oo waxa weeye arrintaa ma ay rabaan bal kulama nahaahum yubaaliguuna fi taxsiili haulaai dayfaan mar walba oo uu ka nahiyo oo yidhaahdo war ka taga war martida iska daayaba waxay ku sii dadaalayaan sidii ay waxa weeye u heli lahaayeen oo warkiisaba ma dhegaysanayaan oo way ku dadaalayaan warkiisana dhegba uma dhigayaan walam yaclamuu ma ayna garanayn marka ma garanayaan maa qudiya bihi alqadar waxa loo qadaray oo u imaanaya oo waxa weeye waagu markuu beriya dhibaatada ku imaanaysana war uma hayaan waa dhegala ay yihiin waxba kala garan mayaan marka mimaa hum ilayhi saaruun waxa ay noqon doonaan oo kuwaa beraysanaya oo waxa weeye waagu markuu beriyo dhinaca kale loo gedin doono war uma hayaan marka sidaa daraaddeed bay waxay leeyihiin maaragtay markuu yidhi war orda dumarkiini aada ayay waxay leeyihiin qaaluu awalam nanhaka can alcaalamiin miyaanu kaa nahyin hadda ka hor inaada waxa weeye dadka faraha ka qaadid oo aadan cidna naga nahayin oo annagu waxa weeye marti alla martidii timaada inaanu fara xumaynaa rabnaaye maxaa adigana kaa hortaagay wey oo maalin walba waxa weeye aada nooga hortaagan tahay oo waxa weye aad bay ula dagaalamayaan oo dagaal bay u gelayaan sidaa daraaddeed ayaa ilaahay ku dhaartay nebiga noloshiisii calayhi salaatu wassalaam oo ilaahay wuxuu yidhi lacamruk noloshaadaan ku dhaaranayaaye innahum la fii sakratihim waxa ay ku jiraan oo ku dhex jiraan oo dabaalanayaan sarqaannimo waa sarqaansan yihin oo waxa weeye khafle ayay ku jiraan waxba kala garan mayaan masalan sidii qof oo inta sarqaamay aan waxba kala garanayn oo kale ayayba maqan yihiin oo waxa weeye waxa keliya oo u muuqata inay waxa weeye wixii xumaa ay samayn jireen ay sameeyaan ee maba u muuqato nebigaan wax ka nahyinaya xumaantaan uu uga digayo wanaagga uu ugu yeerayo maba u muuqato wey haddaba halkaa waxay nooga caddaatay marka haddii qofka maskaxdiisu bedelanto oo qofka dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa u bedelmo caadadiisi ay bedelanto iimaanka ilaahay ka qaado shaydaan uu duubsado xaq walba oo loogu yeero iyo wax walbaoo loo sheego inaynan gelaynin ee u muuqato keliya xumaantii uu waxa weeye shaydaanku baray oo uu raalliga ka ahaa inuu helo keliya ayaa u muuqata wax kaloo u muuqda ma jiraan wey haddaba marka halkaa markay arrintii gaartay oo waxa weeye ay eh, arrintii xumaatay oo aad iyo aad uu nabiyullaahi eh, luud calayhi salaam aada u murugooday oo waxa weeye uu difaacay martidii oo hor taagan yahay caawo o dhan oo la kala bixi waayey ayaa markaa waxa weeye waxaa dhacday markaa xukumkii ilaahay oo yimid iyo waxa weeye qoomkaas sidii loo halaagay ayaynu marka usoo gudbayna waa qodobka sagaalaad oo odhanaya tafsiilu alkhabar fii halaaki qowmi luud wa nuzuulu niqmati bihim iyaga oo waxa weye waxaynu tafsiilinaynaa marka cadaabtii u imaanayso oo waxa weeye cadaabtii looga digayey oo ay u degdegayeen oo ay lahaayeen itinaa bicadaab illah in kunta min asaadiqiin haddii aad run sheegaysid cadaabta noo keen ay lahaayeen oo u timid marka oo la halaagayo oo waxa weye caradii ilaahay kusoo degtay ayaynu marka usoo gudbaynaa oo tafsiilinayna insha allah tabaaraka wa tacaala qaala allahu tacaala ilahi wuxuu yidhi walaqad andarahum badshatana fatamaarow binnudur wuu uga digay nebiyullaahi nuux calayhi salaam qabashada ilaahay oo waxa weye war cadaabka ilaahay hadduu idinku yimaado waad halaagsamaysaan buu yidhi oo waxa weye waxba idinka harimayaan oo waxa weye waad baaba'aysaan iyagiina halkaanay leeyihin cadaabka ilaahay noo keen walaqad raawaduuhu can dayfihi martidii ayay doonayaan inay fara xumeeyaan oo roorsanayaan oo waxa weeye nabiyullaahi luudna calayhi salaam ka hor taagan yahay oo waxa weye ay doonayaan inay fara xumeeyaan fadamasnaa acyunuhum indhihii baan tirnay bu yidhi ilaahay oo indhihii baa laga tirtiray oo waa la indh way indhabeeleen faduuquu cadaabii wa nudur cadaabkayga dhedhemiye ayaa la yidhi marka iyo wixii laydinka digayey walaqad sabbaxahum bukratan cadaabun mustaqir waxaa ku waaberiistay aroortii fi waa fiidkii marka ay martida loo diidayo oo laga hortaagan yahay oo nabiyullahi luud ka hortaagan yahay waagu markuu baryayna cadaab baa ku waaberiistay oo iyagii o dhan waxa weeye cadaab baa qabsaday fadwuquu cadaabay wa baa ley marka qaala ibnu katiir raximahullah waxa uu leeyahay mufasiriintu waxa ay sheegeen iyo keyrkoodba iyo ahlu taariikha iyo ana nabiy allahi luud calayhi salaam nebigii luudan calayhi salaam jacala yumaanicu qowmahu waxa uu yeelay inuu martidiisii difaacayo addukhuula inay martidii gurigay ku jiraan ise iyagiina waxay rabaan inay guriga soo galaan oo waxay doonayaan inay albaabka kusoo jebiyaan isagiina albaabkuu taagan yahay oo wuxuu leey war ilaahay ka baqa war gurigayga ka noqda war martidayda ii daaya war horta ilaahay ka baqa albaabkiibu intuu ku xiray martidii ayuu hor taagan yahay oo iyagii uu difaacaya marka iyaguna waxay doonayaan inay marka wahum yuriiduuna fatxahu albaabki inay furaan oo galaan oo martidii ay fara xumeeyaan ayay doonayaan ma garanayaan raggii cadaabi lahaa inay meesha fadhiyaan oo waxa weeye malaa'ig loo soo diray oo cadaabaysa oo iyagoona cadaab ku keenaysa inay yihiin ma garanayaan ee waxaa u muuqata keliya dadkaan waxa weye bilow aamniga u eg waxa weeye caawa aad fara xumayseen oo waxa weeye caawa aad xumaan ku samayseen ayuun baa u muuqata wa huwa yaciduhum wa yanhaahum min waraa'i ilbaab isagiina waa waaninaya oo waa wacdinaya war ilaahay ka baquu leeyahay war waxaan joojiya war dhibaato weeye war ciqaab ha dalbanina war ilaahay ka baqa falama daaqa almru markii arrintii marka xumaatay oo waxa weeye iyagii doonayaan oo dhaqaaqi waayeen oo sabri waayeen oo yeeli waayeen warkiisii ayuu markaa waxa uu yidhi low ana lii bikum quwatan oo aawi ilaa ruknin shadiid markaasuu ilaahay u calaacalo wuxuu yidhi haddii aan maaragta qabiilkan xoog gale haddaan ka dhalan lahaa oo jilig xoog la haddaan ka dhalan lahaa waxa weye way iga baqi lahaayeen maanta oo waxa weye waxay odhan lahaayeen war maxaa wiilkayaga laga rabaa oo waxa weye qaar ba ay difaaci laha waa siday maaragtay nabiyullahi shucayb bay ku lahaayeen haddii maaragtay lowlaa rahduka qabiilkaaga haddaanu kaaga cabsanaynin waa ku dili lahayn gebigaaga waa ku rajmin lahayn qurayshna saasoo kale nebiga qabiil bay uga cabsanayeen markii hore oo dhan oo waxa weye abudaalib baa looga cabsanayey abudaalib hadduuna meesha joogin waxa weye dhibaatooyin badan bay ku dhiiran lahayeen markaas halkaa markay marka arrintii gaartay ayay waxay sheegeen taariikhda iyo waxa weye mufasiriintu jibriil ayaa markaa la hadlay calayhi salaam jibriil ayaa wuxuu ku yidhi yaa luudu luudow waxa weye annagu waxaa nahay rusul ilaahay kuu soo diray oo waxa weeye rasul laguu soo diray baa nahay qoomkan inaa halaagnaa loo soo diray waxba dhibaataa kuu geysan mayaan lan yasiruu ilayk wax dhibaataa oy kuu geysanayaan ma jirto ha welwelin ilaahayga subxaana qaadirkaa ah ayaa waxa weeye kugu tiirsan waatuu nabiga calayhi salatu salam xadiidkii hore inagu yidhi maaragtay in kaana la laya'wi ilaa ruknin shadiid waxa uu ku tiirsanaa oo waxa weeye difaacayey oo u hiilinayey waxa weeye meel adag leanno ilaahay baa uhiilinaya iyo malaa'igtiisa iyo waxa weeye ilaahay maaragtay junuuddiisa ciidanka ilaahay ayaa ku filan marka ha calaa calin baa la yidhi oo ha dalbanin qoomkan qoom ilaahay uu halaagayo weye waxba ku tari mayaan hadday qabiil kula yihiin iyo haddayna kula ahaynba waa la halaagaya oo waxa weeye cadaab baa usugnaatay waxay sheegeen marka nabiyullaahi jibriil calayhi salaam ayaa markaa inta soo baxay oo albaabkii ka soo baxay iyagoo farxayo isle waxa weeye wiilashii baa idiin soo baxay ee waxa weye aad faraxumayseen ayuu waxa weeye darafka baalkiisa jinaaxa jibriil garabkiisa ayuu darafka saa ugu dhuftay baa hal mar buu saa ugu dhuftay baa lii darafka markaasay kulligood indhabeeleen farajacuu yataxasasuuna maca alxiidaan iyagoo waxay noqdeen markaa indhala oo indhihi dam yihiin oo derbiyada qabqabsanaya saasuu leyahy marka ibnu katiir raximahullah laakiin wax daliila oo ku sugnaatay oo waxa weeye aayad iyo qur-aana ma jiraan waxa weye waa taariikh iyo waxa weye waxay u badan tahay inay bani israa'ilaad laga keenay laakin hadday maaragtay eh, runtaana ilaah baa garanaya hadday maarata saxiix noqoto ilaah baa garanaya allahu aclam waxaan ku beeninana ma hayno waxaan ku rumaynana ma hayno marka laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum ayay noqonaysaa laakin hadda halkaan ma una caddaynin ibna kathiir inuu reer bani israail kasoo qaaday laakin wuxuu leeyahay mufasiriinta ayaa tiri saas oo waxa weye mufasiriinta ayaa soo guurisay fa fadaraba wujuuhum bidarafi janaaxi waxa uu ku dhuftay wejiyadooda maaragtay baalkiisii ayuu saa indhaha uga wada dhuftay markaasay wada indha beeleen markaasay noqdeen buu yidhi iyaga oo dhaaranaya oo derbiyada qabqabsanaya o indhala oo odhanaya haddii waagu beriyo anig annaga iyo luud wixii nagu kala dhaca waa la ogaan doonaa oo waxa weeye labadeeda mid baa maaragtay u haraya ama waa dilaynaa gebigiisada wuu ogaan doonaa wixii ku dhaca walaqad raawaduuhu can dayfii fadamasna acyunahum waatuu yihi ilaahay faduuquu cadaabi wanudur haddana markaa malaa'igtii ayaa waxay marka markaa uma ana almalaa'ika amarat luudan calayhi salaam wa qaalat waxay ku tiri faasri biahlika biqidcin min alleyli walaa yaltafid minkum axad orod baaliye reerkaaga habeennimo kaxee ehelkaaga habeennimo kaxee gadaal qof ida ka midana yuu soo eegin aayad kale waxay ahayd maaragtay gadaalkooda raac oo waxa weeye gadaal midna yuu soo eegin adiguna ka dambee walaa yaltafit minkum axadin qof idinkeeda ka midana gadaal yuu soo eegin ay macnaha cinda simaaci sawt cadaabku markuu ku soo dhaco oo aad sharqanta maqashaan ood qaylada maqashaan oo waxa meesha ciqaabta iyo dhibaatada timid aad maqashaan qof idinka ida ka mida yuu gadaal soo eegin oo waxa weeye qoomkaan dhibaataa u imaanayse ka guureeya caawa haminimo guureeya habeennimo inay guureeyaan baa la amray oo waxa weye ay ka baxaan oo ilmihiisii iyo reerkiisii uu kaxeeyo laakin waxaa lagu yidhi ila mraatak xaaskaaga iyada gadaal way soo eegeysaa oo waxa weye iyada dhibaatadaa ku dhacaysa ama waxa weye iyada haba kaxaynba marka labadaa qowlba culimmadu waa leeyihiin waxay leeyihin macnaha ila mraataka ay macnaha iyada xaaskaaga ha kaxaynin oo waxa weye ma kaxaynaysid ahalkaagana ka mid maaha leanna waxa weeye cadaab baa usugnaatay oo iyada waa la cadaabaya inahu musiibuhaa maa asaabahum wixii iyaga asiibay mashaakilka ku dhacay cadaabta ku dhacday baa iyadana ku dhacaysa marka sidaa daraaddeed adigu waxaad kaxaynaysaa e, ilmahaaga e, waxa weeye inti e, dad ilmahaaga ku rumeeyey ee ma kaxaynaysid weye maaragtay maaragtay xaaskaaga ma kaxaynaysid qaarna culummadu waxay yidhahdeen iyadu gadaal bay soo eegi doontaa markay gadaal soo eegto ayaa cadaabtu ku dhacaysaa markaa iyadana gadaal bay marka inooga imaanaysaa oo qodob gaar aan ka dhigayna aan ku tafsiilinayna waa laga soo reebay marka istitnaa wey ay ila imra'ataka falaa maaragtay kuma raacayso leanna waa kaafirad wey ilaahay rasuulkiisay beenaysa qaala suhayliyu wuxuu leeyahay ismu imra'ati luud waahila ayaa la ohan jiray waahila ayuu leeyahay oo ku magacaabay imra'atu maaragtay nuuxna waxaa la oran jiray buu yidhi waaliqa waaqila oo waxa weeye waaqila ayaa la oran jiray allahu aclam marka oo waxa weye wax adilaa oo ku sugnaaday ma hayno waa kalaam taariikhi ah oo waxa weeye aan la garanaynin saxiix baa mise waa mise waa khalad allahu aclam kutubtii reer banu israa'iil inay ku qorayd ayay u badanta tuma qaaluu waxay ku yidhahdeen markaa iyagoo u bishaaraynaya malaa'igtii markay u sheegtay oo nebiyullahi luud waxa weye arrintii loo sheegay ayay haddana u bishaareeyeen oo waxay yidhahdeen ina mawcidahum asubxu alaysa asubxu biqariib haddana waxay ugu bishaareeyeen markay yidhahdeen horta reerkaaga kaxe oo haminimo guure oo ka kaxee meesha ayay haddana waxay ugu bishaareeyeen oo waxay yidhahdeen ina mawcidahum asubxu waxa weeye ballantooda loo qabtay halaagu uu imaanayo waa waagu intuu ka beryayo alaysa subxu biqari miyuuna subaxdu dhoweyn soo wax yare kama harin habeen baa la joogaa waa fiidkii iyo doodu dhacayso oo dagaalka iyo mashaakilku taagan yahay waagu intuu ka beryay yaa u dhiman bali haye haddii waagu beriyo iyagoo dhan waa la halaagaya gam baa laga dhigaya waxba ka harimayaan oo waa la baabiinaya wuxuu yihi ibnu kahiir raximah llah falama kharaja luutun calayhi salaam biahlihi wahum e, e, e, ibnataah waa labadiisii gabdhood buu yidhi waxaa la sheegay oo taariikhda ay qorayaan laba gabdhood inuu lahaa xilligaa ee waxa weye carruur kale una meesha joogin oo wax kale ayna u joogin iyo ahal kale midna inayna u joogin leanno aabihii hore u dhintay hooyadii lama sheegin wax kaloo walaal la ahaa lama sheegin cid rumaysay lama sheegin laba gabdhood ayaa la sheegay inuu maaragtay nabiyullahi luud uu waxa weeye uu lahaa oo waxa weye markaas labadii gabdhood ay rumeeyeen oo muuminiin ahaayeen oo waxa weye u kaxaystay labadiisa gabdhood wa khalasuu min bilaadihi markay magaaladoodii ka dhex baxeen oo guryihii ay deganaayeen ciddaan waxa weeye qoomaluud oo reer kancaan iyo dadkii isku jiray oo saduum iyo camuuro iyo degenaa markay ka baxeen marka oo ka dhammaadeen oo waxa weeye ay xuduuddoodii ka dhex baxeen ayaa markaa wada wadalacat shamsu qoraxdiina ay soo baxday fa kaanat cinda shuruuqiha markay qoraxdu soo baxaysay oo waagu uu beriyey jaa'ahu min min amri illah maa laa yurad waxaa markaa ku yimid amarki ilaahay oo waxa weeye ciqaabti ilaahay ayaa ku timid oo aan la celinaynin leanna waxa weeye ilaahay baa horey u ballan qaaday haddii waxa weeye xukumka ilaahay uu yimaado cid celinayso ma jirto wa min ba'sin shadiid ma laa yumkinu an yusad iyo waxa weeye cadaab aad u adag oo xun oo balaayaa oo dhibaateeyey oo mashaakil ku sameeyey oo aan la celinaynin oo wax u dulqaadan kara jiray sidaa daraaddeed buu ilaahay waxa uu yidhi walama jaa'a amruna jacalnaa caaliyaha saafilaha wa amdarnaa calayhim xijaaratan min sijiilin manduud musawamatan cinda rabbika wama hiya min aldaalimiina bibaciid fii suurati huod ibnu kaiir waxa uu leeyaha raximahullah waxay yidhaahdeen buu yidhi ahlu taariikhu jibriil ayaa wuxuu sameeyey garabkiisa inta ku qaaday baalasha jibriil ayuu intuu baalkiisa ku qaaday iyagii oo dhan say u dhamaayeen waxaa la yidhi toddoba magaalay ahaayeen qaar waxay yidhahdeen afar magaalay ahaayeen dadkuna aad bay u fara badnaayeen waxaa la leeyahay taariikhda ay ku keenayaan inay ahaayeen dad aad u fara badan ilaa afar boqol oo kun qaar waxay leeyihiin aad bay u badnaayeen oo waa ka badnaayeen afar boqol oo kun qaar waxay eh, afar kun bay ahaayeen dadku aad bay u fara leanna waa qabiilo dhan oo meel deganayd oo afar magaalo ama toddoba magaalo oo waxa weye kala yaryar saduun baa ugu weynayd baa la yidhi iyo camuuriye iyo magaalooyinkaas laakiin waxa weeye dad badan bay ahaayeen ummad dhan oo meel degan oo qoom dhanay ahaayeen waxaa la yidhi intuu garabka hoos ka geliyey ayuu isaga iyagii iyo dhulkoodii guryahoodii wax alla waxay haysteen iyagiio dhan buu kor u qaado markuu samada u dhoweeyey ba lihi wuxuu leyay marka ibnu kathiir markuu daruuraha la simay oo ay malaa'igta samada jooga ay codkoodii iyo kayradoodii ay maqlayaan ayuu soo afgembiyey oo waxa weeye uu soo afgembiyey markaa markaasay waxa weeye soo daateen marka marka waa la afgembiyey oo awal intii sarraysay oo waxa weeye dadkii iyo dhulkii ku soconayey iyo guryihii awal kor ka saaraa dhulka ayaa hoos maray marka afgembe baa laga dhigay sidaa daraaddeed ayaa marka qowluhu tacaala uu noqonayaa baa la yidhi jacalnaa caaliyaha saafilaha intii korraysay baan hoos marin waa la afgembiyey marka wuxuu leeyahay mujaahid raximahullah imaam mujaahid wuxuu leeyahay waxa ugu soo horreeyey oo waxa weeye ugu hoos maray markii dambena dadkii madaxda ahaa nimankii mala ahaa oo xumaanta samayn jiray ayaa ugu soo hormaray oo waxa weeye ugu hoos maray markaa cadaabtii ugu hormaray marka markaasuu haddana ilaahay waxa uu yidhi wa amdarnaa calayhim xijaaratan min sijiil ay macnaha waxaa haddana lagu soo daadiyey markii la afgembiyey ayaa waxaa lagu soo daadiyey dhagxan marka sijiilku marka asalkiisu waxa weeye ba la yidhi waa kelimad farisiya laakiin la carabeeyey oo asalkeedu waxa weeye ashadiid sulbi alqawiy wa waxa weeye dhagaxa adag oo waxa weeye sisibtaa oo adag ayaa la yidhahdaa maaragtay sijil oo farisi bay kelmaddu ahayd baa la yidhi carabtaa isticmaashay waa carabowday markaa sidaa daraaddeed buu ilaa leeyahay wa amdarnaa calayhim xijaaratan min sijiilin manduudin ay macnaha yatbacu bacduha bacdan manduudin ay isdaba jooga oo waxa weeye qaarba qaarka kale soo raac raacayo oo waxa weeye sidii roobkii oo kale iska soo dabada-aya inna lilahi wa inna ilahi raajicuun ilaahu rabbiga waxaasoo kale hanugu keenin ilahay wax laga magangalo wey leanna waxa weye dad inta la afgembiyey oo waxa weye iyagoo dhan dhulkii lala gediyey haddana roob lagu soo daadaya dhagxan ah oo naar ah waa wax aad iyo aad ciqaab aad u adag wey wayna muteen oo wax laga naxamaa leanna waxa weeye fitradii ilaahay iyo wixii ilaahay ugu talagalay dadkay bedeleen oo waxa weeye intay ilaahay ku gaaloobeen gaalnimo keliya kuma ekaanin ayay haddana fitradii ilaahay ugu talagalay ayay waxay bidco la yimaadeen waxaan weligoodba la arag oon ilaahayba isugu talagelin rag rag wax ka dooranaya oo rag aroosaya oo rag fuulaya ayay keeneen markaasay ciqaab waxay u yeesheen marka insaa loo ciqaabo marka markaas ayaa waxa weeye ilaahay haddana waxa uu yidhi musawamatan cinda rabbika ay mucallamatan maktuubun calaa kulli xajarin ismu saaxibihi aladii yahbidu calayh waxaa ku qoran ba la yidhi dhagax walba waxaa ku qoran qofka uu ku dhacayo magaciisii oo waxa weye ilaahay agtiisa lagaga soo qoray leanno ilaahay waa awoodaa kun fa yakun wey qof walba ma dhagaxii cadaabi lahaa oo ku dhici lahaa oo burburin lahaa oo ciqaabi lahaa ayaa samada lagaga soo qoray oo la yidhi hebel baad adigu dilaysaa hebel ku dhac wakhatama allahu ilaahay wuxuu ku khatimay marka wa amdarnaa calayhim xija wa amdarnaa calayhim matara fasaaa mataru lmundariin matar roob waa roob dhagxana roob caadiya ma aha roob dhagxana ayaa lagu soo daadiyey marka waxa weeye waxaa xumaaday marka dadkii nooca loo galay oo saa loo ciqaabay leannahu iyagaa kasbaday oo ciqaabtaa la yimid ayaa xumaaday buu yidhi ilaahay oo waxa weeye ciqaab xun bay la kulmeen oo aad iyo aada u xun leannahu iyagaa kasbaday wey markaasuu ilaahay wuxuu yidhi wama hiya min aldaalimiina bibaciid marka gadaal bay inooga imaanaysaa qowlkaa iyo waxa weye xukumka laga qaadanayo wama hiya min aldaalimiina bibaciid laakiin hadda qodobkaa waxaynu ka garanay tafsiilka oo waxa weeye habkii loo halaagay ibnu kathiir iyo culammadu inoo sharaxeen waxa weeye qoomkaani qoom halaagsamay bay ahaayeen qoom xun bay ahaayeen waxyaala xun xun bay sameeyeen oo aad iyo aad u fara badan bay isku dareen oo waxa weeye ayna la xishoon jirin oo banaanka soo dhigteen oo waxa weeye ay eh, waadix ka dhigeen marka sidaa daraaddeed ayay haddana nebigii beeniyeen haddana ay markaa ciqaabkii dalbadeen ilaahay iyo cadaabkii markaasaa ilaahay u jawaabay oo waxa weye markuu nebigii habaaray oo ilaahay beryey ayaa ilaahay ka aqbalay markaasaa waxa weye saa loo cadaabay oo la halaagay wey walciyaadu billah qodobka tobnaad aan usoo gudbayna waxa weeye khabarkii arrintii imra'atu luud iyo waxa weye wixii ku dhacay iyadana see loo halaagay iyada culummadu waa isku khilaafsan yihiin qaala ibnu kathiir raximahullah wuxuu yidhi waxaa la yidhi buu yidhi xaaskii luud meeshii bay ku hadhay oo waxa weeye meeshii iyadu kama hari kama bixin leanno ilaahay ba maarata waa tuulaa ila imra'ataka macnaha xaaskaaga mar walba waa laga soo reebay xaaskii marka meeshii bay ku hartay baa liyi oo luud maba kaxaynba oo ahalkeeda ka mid ma noqon liannahu ahalkiisii ka mid maaha mar hadday gaalowday oo waxa weye ay gaalo noqotay ciqaab iyo waxaa ku dhacaysa cadaabki ilaahay oo iyada waa la reebay baa li qaarna waxay leeyihiin oo culamada qaar waxay leeyihiin way la baxdo way raacday oo ahalkiisii bay ahayd way raacday markii ay raacday waa tii la amray inayna gadaal soo eegin laakiin ilahay wuxuu yidhi ila mra'ataka iyadoo gadaal bay soo eegeysaa marka markay qayladii maqashay habeenkii bay la guuraysay way raacday markii ay aroortii qayladii maqashay oo sayxadii iyo waxa weye dhawaaqii iyo waxa weeye qayladii ka yeeraysay ayay gadaal soo fiirisay oo tira alla qoomkaygii waa halaagsameen oo barooratay markaasaa ilaahay intuu dhagax dusha uga keenay oo iyadiina la halaagay markaa inta kor loo qaado oo la afgembiyey ayaa iyadiina dhagax dam lagu siiyey leannahu sababtu waxay tahay ahalkeedii iyo qabiilkeedii ayay raacday nebigii ilaahay oo qabay oo waxa weeye caruurta u dhashayna way beenisay haddaba marka hadday nebigii beenisay iyo waxa weeye diintiisii ilaahayna ay ku gaalowday xaq bay u yeelatay marka sidaa kuwa loo halaagay in iyadana loo halaago fasaqada calayha xajarun fadamaqahaa wa alxaqahaa biqowmiha ida id kanat calaa diinihim ayuu yidhi ibnu katiir dhagax baa ku habsaday oo iyadana waxa weeye cadaabtii iyo qoomkeedii raaciyey oo waxa weeye maadaama ay ahayd gaalad weeye ilaahay iyo rasuulkiisaba beenisay oo khiyaantay nebigi ilaahay waxay samayn jirtay baa la yidhi mar alla markii marti timaado oo martidii uu guriga keeno ayay xagga inta ka laabato u tagto qoomkeedii ayay ohan jirtay warkaalaya rag baa jooga caawe haddaad maaragtay ka fara qabsanaysaan oo waxa weye aad jeceshihiin inaad fara xumaysaan kaalay waxa weye ka faa'iidaysa halkaa marka ayay ku khayaantay nebigii calayhi salaatu wasalaam oo waxa weye nebigii calayhi salaam nabiyullaahi luud ayay khayaantay siduu maaragtay ilaahay u yihi qowluhu tacaala daraba allahu matala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin wa imra'ata luud ilaahay wuxuu tusaale u siiyey oo waxa weeye loo eh, loogu mathaaliyey dadkii gaalada ahaa inay ku cibro qaataan waxaa la yidhi bal fiiriya labadii naagood oo waxa weeye imra'atu nuux xaaskii nuux uu qabay waatay inoo soo hormartay in la odhan jiray eh, maaragtay waahila eh, waaqila in la odhan jiray ayuu maaragtay suhayli leeyahay imra'atu luudna waxa uu leeyahay waxaa la odhan jiray waahila ayaa la odhan jiray waxa uu leeyahay marka ilaahay aayaddaa wuxuu inoogu sheegay marka kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahuma falam yugniya canhuma min allahi shay-a waqiila dkila annaara maca adaakhiliin way khayaameen nebiyadii ay waxa weye labadii nebi oo qabay midna nuux baa qabay calayhi salaam midna luud baa qabay labadiiba way khiyaameen oo khiyaanay sameeyeen marka khiyaanadaasi maxay tahay dib baynu ka taabanaynaa laakiin macnaheedu waxa weeye way khiyaameen oo khiyaanay sameeyeen sidaa daraaddeed marka waxba uma ay tarin oo waxay u tareen ma jirto wey leanna waatuu nebi maxamed ba calayhi salaatu wassalaam maalintii uu qoraysh kulmiyey waatuu yidhi laa ugni cankum min allahi shay-a war naar naftiina ka badbaadiye aniga ilaahay agti waxba idinkagama qaban karo cabaas buu la hadlay oo eh, safiyu la hadlay eedadii iyo adeerkii wuxuu la hadlay faatima wuxuu yidhi yaa faatima markii ugu dambaysay maaragtay naftaada ka badbaadi naar laa ugnii canki min allahi shay-a xoolahayga wax aragti i weydiiso oo waan ku siin karaa laakiin ilaahay agti waxba kaagama qaban karo waa inaad ogaatid wey ilaahay agtiisa waxaa lagu badbaadaa caqiide saxiixa iyo camal saalixa laguma badbaado nebi baan qaraabo la'ahay iyo waxa weye nebi baa i dhalay iyo nin fiican baa i dhalay midna laguma badbaado waxaa inoo soo hormartay nebiyullaahi nuux calayhi salaam markaynu ka sheekeynaynay in xaaskiisii iyo wiilkiisii kulli la halaagay nabiyullahi ibraahim calayhi salaam aabihii in la halaagay haddaba marka waxa lagu badbaado waxa weeye waa iimaan saxiixa iyo camal saalixa ee laguma badbaado waxa weeye qaraabaan la'ahay dad fiican baan ka dhashay ehel fiican baan leeyahay midna lagu badbaadi mayo ilaahay agtii ee waxaa loo baahan yahay qofku inuu ku dadaalo seebaad ula timaadaa caqiido saxiixa iyo camal saalixa taa un baa waxa weye muhiim jiddana inuu qofku aad iyo aada ugu dadaalo marka ama qowluhu tacaala maaragtay way khiyaameen oo wakhanataahuma way khiyaameen khiyaanadaa wuxuu leeyahay ibnu kahiir raximahullah marka uu fasirayo waxa uu leeyahay waxaa laga wadaa selafku waxay yidhaahdeen ma aynan zinaysanen oo zine ma ahe waa khiyaanadii khaanataahumaa fi ddiini ay maaragtay falam yatbachumaa ma ayna raacin oo waxa weeye diintii ma ayna rumaynin oo waxa weeye nebigiibay beeniyeen ee ma aha walaysa almuraadu annahumaa kaanataa calaa faaxisha inay sinaysan jireen ama waxa weeye qoomkooda wixii ay samayn jireen ay la samayn jireen ma aha macnuhu oo waxa weeye zina kuma ay dhicin ee waxa weeye cabdullahi ibnu cabbaas iyo a'imo badan oo selafkaa iyo sida ay leeyihiin waxaa ka sugnaatay inay yidhaahdeen maa bagat imraatun imra'atu nabiyin qab weligii ma sinaysan baa la yidhi oo ilaahay zina waa ka dhowray naag uu nebi qabo ma zinaysan wey oo zina kuma dhicin leanna waxa weeye gurigan waxyi baa ku soo degaya jibriil baa imaanaya ilaahay baa u waxyoonaya meesha waxa weeye diin baa imaanaysa hadde naag maalin walba soo sinaysanaysa guri nebi inay joogto suurtagal ma ilaahay baa u waxyoonaya odhanaya naagtaani waa naag xun weeye cayri marka sidaa daraaddeed ilaahay baa xifdiyey oo nebi kasta xaaskiisii iyo xaasaskii uu qabay waxa weeye xumaantaasi weligeed kama dhicin weyn waxaa halkaa marka ka garanaysaa wuxuu keenay oo kale ibnu kahiir raximahullah qisadii maaragtay caaisha oo qisatu lifki markii lagu soo dejiyey maaragtay baraa'adeedii markay soo degtay oo ilaahay uu caddeeyey oo waxa weeye ilaahay uu yidhi maaragtay id talaqwnahu balsinatikum wtaquluuna bafwaahikum ma laysa lakum bihi cilm wataxsabuunahu hayina wahuwa cind allahi cadiim waxbaad iska sheeg sheegaysaan ba la yidhi oo carabkiina aad ku sheegaysaan oo aad iska oranaysaan oo idan cilmi ulahayn oo aad moodaysaan wax fudud ilaahay agtiina waa aad iyo aad bay uw u weyn tahay ilaahay waxau yidhi walowlaa id samictumuuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada subxaanaka hada bowtaanun cadiim saxaabadii waa lagu canaantay iyo dadkii ka hadlay ayaa lagu canaantay waxaa la yidhi markii arrintaan aad maqasheen haddaad odhan lahaydeen arrintaani waa buhtaan wey annaga ka hadli mayno oran mayno nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaskii baa sinaysatay oo dhibaato ku dhacday ma odhanayno haddaad arrintaa odhan lahaydeen ayaa idin fiicnaan lahayd haddaba sidaa daraaddeed marka qofkii yidhaahda nebiyullaahi luut iyo nebiyullaahi eh, nuux waxay ku khiyaameen dumarkoodii way zinaysteen oo zinay ku dhaceen waa khalad weye waa buraan wa waxa weye waa buhtaan wey lama hayo oo waxa weye arrintaa waa khalad marka sidaa saxaabadu ay leeyihiin cabdullahi ibni cabaas iyo iyo rag kalaba nebi kasta oo nebiyadii ka mida xaas uu qabay weligeed ma zinaysan taa ayaa saxiixa oo aynu qaadanaynaa oo u dhow waxa weeye aadaabta iyo waxa weeye xifdiga ilaahay uu xifdinayo maaragtay nebiyadii iyo waxa weeye guryahoodii uu dahirayo leannahu haddii ay noqoto la yidhaahdo zinay ku dhici jireen hadde guri maalin walba naagtii joogtay ay soo sinaysanayso see nebigii xaas ugu ahaanaysaa suurtagal ma maaha wey oo nebi loo waxyoonayo oo waxay u imaanayo inay maaragtay xaaskiisii soo sinaysato wax suurtagala ma aha oo arrintaas waa arrin khaldan wey marka sidaas daraaddeed ibnu katiir waa radiyaya oo wuxuu leeyahay qofkii yidhaahda nooca waa khada iyo bowtaan iyo waxa weye been abuurasho waa in la iska ilaaliyo oo aan qowlkaa la oranin wey haddaba halkaa markaa imra'atu luud calayhi salaam oo magaceedii la yidhi waahilaa la oran jiray halaagaasaa ku dhacay qoomkeedii bayna raacday aakhire iyo waxa weeye adduunba iyagii bay raacday adduunkana waxa weeye iyagii la caqiide ahay oo la diin ahay oo shirki kula jirtay oo xumaantii kula jirtay oo waxa weye xumaantooda raalli ka ahay kabacdina markii haraagi yimid waa lala haraagay qabrigana waa kula jirtaayo waa la cadaab cadaabtaasay ku jirtaa oo ilaahay wuxuu yihi mar walba waxay noqonaysaa min alghaabiriin ay min albaaqiina fii cadaab illah cadaabta kuwa ku waaraya oo waxa weye la cadaabayo ayay ka mid noqonaysa haddana waxa weye aakhirada naartay la gelaysa taasi marka macnaheedu maaha inay nabiyullahi luud calayhi salaam wax u dhimayso nabiyullahi luud calayhi salaam waa nebi ilaahay soo diray oo waxa weeye rususha ilaahay buu ka mid yahay oo ilaahay baa diray oo ilaahay baa sharfay waa ahlu janno weye wanaag buu gaaraya waxa weeye naagtan iyadaa nafteeda halaagtee waxay u dhimayso ma jirto wey waatuu ilaahay inoogu tusaaleeyey markuu labadaa tusaalaha ka dhigay haddana markaa ilaahay mu'miniintiina oo u tusaaleeyey imra'ata fircoon waxa weeye xaaskii uu fircoon qabay ninkii rubuubiyada sheegtay oo yidhi anaa rabbukum alaclaa anaa rabbigiinii weynaa oo sarreeya waa aniga yidhi xaaskiisii iyo waxa weeye uu qabay e, aasiya gabar mu'minaday ahayd nebi muuse rumaysay ilaahay bay aamintay tawxiidkii bay saxday waa yadii lahayd ilaahaw maaragtay agtaada waxaad iiga dhistaa waxa weeye janno iyo waxa weeye guri wanaagsan ilaahu igana badbaadi fircoon iyo camalka xuna uu samaynayo ilaahay waa ka badbaadiyey marka haddaba marka waxa meesha lagu badbaado waa iimaan iyo camal saalixa ah. ee ma aha labada qof oo isqaba ayuu qof walba qofka kala raacaya ma aha wey waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka koob iyo toban oo oranaya cuquubatu man camila camila qowmi luudin fi lislaam qof islaamah oo waxa weeye ilaahay rasuulkiisii rumeeyey oo waxa weeye haddana markaa ku dhacay camalkii qowmu luud maxay noqonaysaa xukumkiisu oo maxaa lagu ciqaabayaa camalkiisu see noqonaya qaala ibnu katiir raximahullah wuxuu yidhi wa qowluhu tacaala wama hiya min aaalimiina b <coughs> qowluhu tacaala wama hiya min aaalimiina bibaciid qowlkaasi waxay leeyihiin culummadu ay wama hadihi alcuquuba cuquubadan ku dhacday reer qoomuluud kama ay foga qof alla qofkii ficilkaa la yimaada in saa loo cadaabo oo waxa weye isagana wuxuu xaq u leeyahay in noocaasoo kale loo cadaabo ayuu leeyahay <clears throat> ibna kasiir raximahullah saa ayuu ku fasiraya culumo badanna saasay ku fasireen ee macnaha waxaa loo jeedaa bay yidhahdeen wamaa hiya min aldaalimiina bibaciid ay macnaha qofkii camalkoodii la yimaada cuquubadaa ku dhacday sida inta kor loogu qaaday lasoo afgembiyey dhagaxna lagu dilay naar ah ayaa qof alla qofkii camalkoodii oo dhan camalkoodii la yimaada saasaa lagu dilayaa buy <clears throat> wuxuu yidhi marka culummo badan ayaa noocaa ku tagtay oo waxa weeye sidaa ku fasirtay oo waxay yidhaahdeen qof alla qofkii liwaadkii la yimaada oo waxa weeye nin ninkii nin u taga ama ninkii naag gadaal uga taga oo labaduba waa isku mid wey qof alla qofkii daba wax ka doonta waxaa lagu rajminayaa waa la rejiminaya sawaaun kaana muxsinan aw laa ama muxsin aado hore ha usoo guursado ama bikra ha noqdo weliga yuu guursan mar walba waa la rajminayaa oo waa la dilaya marka imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo culamo badan oo kale waxay yidhahdeen waa la rajminaya oo dhagax baa lagu dilayaa waxa weye inta lasoo qabto ayaa dhagax lagu dilaya maxay deliishadeen waxay deliishadeen qowlkii nebiga calayhi salaatu wasalaam cabdullahi ibnu cabaas laga wariyey waxa uu yidhi nebigu wuxuu yidhi man wajadtumuuhu qofkii aad heshaan yacmalu samaynaya camala qowmi luudin camalkii qowmi luud qofkii samaynaya oo aad aragtaan faqtulu alfaacila walmafcuula bihi faqtuluu dile alfaacila kii ficilka sameeyey oo ninka ninka u tegay dilac kii lagu sameeyo naagta laga dhigtayna dilac labadiiba dile see loo dilayaa marka culummadu waxay yidhahdeen habkaasaa loo dilaya xadiidkaas waa xadiis saxiixa ah. sheikh albani baa ku saxiixiyey fi irwa alqaliil laba kun iyo saddex boqol iyo conton iyo saxiix aljaamic lix kun iyo shan boqol siddeetan iyo sagaal laba nooc bay marka culummadu ugu kala tageen qaar waxay yidhaahdeen waa la rajminaya oo dhagax baa lagu dilaya waa sidaa aynu nidhi imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo ayaa ku tegey waxay yidhahdeen dhagax baa lagu dilaya laakiin abu xaniifa iyo culimo kaloo raacday waxay yidhahdeen qowlkii cabdullahi ibnu cabbaas iyo ayay soo qaateen oo waxay yidhahdeen waxaa la eegayaa guriga guryaha ugu dheer ama buurta buuraha ugu dheer ayaa laga soo tuuraya leanno hadda ma awoodno inagu inaynu dhulka inta kor u qaadno lasoo afgembina bay yihahdeen ma awoodi karno maxaan marka samaynaynaa buurta buuraha ugu dheer ama guriga guriga ugu dheer ayaa magaalada la eegayaa sarta ugu dheer oo dabakha ugu dheer guryaha ayaa laga soo tuuraya ama waxaa laga soo tuurayaa buurta buuraha ugu dheer sidii lagu sameeyey markaasaa dhagxan lasoo raacinaya oo dhagxan ayaa laga soo dabadaadinaya ilaa uu ka dhinto warka waa sidii lagu sameeyey kamaa fucila biqowmi luud sidii qowmulmuud lagu sameeyey leanna kor baa la geeyey markaasaa lasoo afgembiyey marka maadaama ilaahay uu yihi fajcalnaa caaliyaha saafilaha waa la afgembiyey haddana markaasaanu dhagxan ka soo daba daadinay sidii oo kalea loo gelayaa bay yidhahdeen liqowlihi tacaala wama hiya min aldaalimiina bibaciid aayaddaasi deliishadeen oo waxay yidhahdeen wama hiya min aldaalimiina bibaciid ay macnaha kuwii sameeya oo isku shabaha oo ficilkii ay sameeyeen oo kale la yimaada sidii loo halaagay baan u halaagayna oo waa isku mid wey halkaa marka labadaa qowlba waa jiraan oo culummadu waa leeyihiin marka labadaba si kastaa loo dile diinta islaamku waxay qabtaa oo waxa weeye qofkii muslima oo ficilkaa la yimaada oo toobad keenin oo maxkamaddu soo qabato waa la dilay laakiin yaa dilaya maxkamaddaa dilaysa dadka shacabkaa waxba ma dili karaan shaqana kuma leh leanna qofka shacabka awood uma leh uu qofkan ku dilo qof walba hadduu yihaahdo eh, qof shacaba eh, eh, hal dilo hadhow shacabkii o dhan qof walba qofku u caroodo wuxuu odhanaya wa waxa weye qofkaani qoomaluud buu ahaa oo waxa weye waan dilay ma soconaysa waxaa marka adduunka fawda ka dhacaysa waa lagu kharaabayaa mashaakilkaa badanaya haddaba sidaa daraaddeed tuhmad beena iyo waxa weeye waxaan jirin qofkii lagu dili ee waxa wey waxaa la eegayaa markhaati in loo helo la caddeeyo afar markhaatiya ay ka markhaanti kacaan ama isagii qirto calaamado cad lagu helo waxa weye arrintaa lagu caddeeyo haddii saa loo caddeeyo maxkamadda ayaa ku shaqale marka maxkamaddaa baaraysa maxkamaddaa eegeysa caddaynaysa warkeedii kabacdi markaa maxkamaddaa xukumaysa hadday maxkamaddu marka ku xukunto maxkamad islaama hadday ku xukunto in guri dhekadii laga soo tuuro ama buur laga soo tuuro dhagxan lagu dilo ama la rajmiyo markaa maxkamadda ijtihaadka iska leh oo ku ijtihaadaysa habkii loo dili lahaa laakiin nebigu wuxuu leeyahay dila un marka si kastoo loo dilaba waa in la dilo weeye laakiin maxkamaddaa iska leh dadka shacabkaa shaqo kuma le arrintaa oo waxa weye ma gelayaan waa maxkamad iyo dowlad iyo waxa weye habka iyagu u dilayaan iyagay u taallaa wey islaamku saasuu qabaa laakiin dadka shacabka ay ma dhex gelayaan arrintaas qodobka labiyo tobnaad oo aan u imaanayna waxa weeye oo ugu dambeeya qisatu maaragtay luud calayhi salaam aynu kusoo gebagabaynayno fawaa'iddii keliyaha markaa inoo dhiman waxa weeye <clears throat> qawluhu tacaala walaqad taraknaaha aayatan fahal min mudakir aayad baan ka tagnay bu yidhi ilaahay calaamad wax lagu waansamo ayaan uga tagnay oo waxa weeye waa baxru mayit wey waa meesha haddeer waxa weeye ay weli yaalla meydkoodii iyo waxa weeye qurunkoodii iyo badii oo quruntay marka ilaahay wuxuu leeyay walaqad taraknaaha aayatan fahal min mudakir war waxaanu uga tagnay halkaa calaamade wax kuwaansamaya oo kuwaana qaadanaya ma jiraan qaala ibnu katiir raximahullah waxa uu leeyahay wa jacala allahu ilaahay wuxuu ka dhigay makaana tilka albilaad baxratan muntinatan laa yantaficu bimaauha bimaaha walaa walaa bimaa xawlaha maaragtay min alaraadi wuxuu leyahy ibnu katiir raximahullah ilaahay waxa uu ka dhigay meeshii lagu halaagay bad qurm qurmaysa oo quruna oo uraysa oo waxa weeye aan biyaheeda la intifaacsan karin oo biyaheedii aan loo dhowaan karin oo qurun waxa weeye soo uraysa dhulkii u dhowaa iyo eriyadii ku hareersanayd oo dhanna aan loo dhowaan karin oo waxa weeye meydkoodii iyo qurunkoodii ayaa ka soo uraya ilaa iyo hadda waa meel marka baxrulmeyit baa la yidhahda wuxuu yidhi marka fasaarat waxay noqotay cibratan wacidatan wa aayatan calaa qudrati illah wa cadamatihi waxay noqotay aayad calaamad kutusaysa maaragta lagu waano qaato oo waxa weeye qofku ku baraarugo oo waxa weeye ku waansamo qofka marka ficilka samaynaya qofkii maanta doonaya inuu ficilkaa xun sameeyo hortaa soo fiiriya baxralmeyit oo waxa weeye meeshii lagu halaagay qoomuluud intuu tago bal ha soo arko marka qudraddii ilaahay bay kutusaysaa iyo waxa weeye wax lagu waansamo wey leannahu markay ilaahay beeniyeen oo waxa weeye siduu ilaahay u gelaya marka qof walba oo ilaahay amarkiisa khilaafa ilaahay saas uu cadaabaya oo rususha beeniya watabaca hawaa hawadiisana raaca waxay kaloo kutusaysaa oo aayad u tahay oo daliil u tahay calaa raxmatihi bicibaadihi almu'miniin leannu ilaahay wuxuu ka badbaadiyey intii rumaysay nabiyullahi luud calayhi salaam iyo waxa weeye intii rumaysay ilaahay waa ka badbaadiyey wa ikhraajihi iyaahum min adulumaati ila annuur ilaahay qof walba oo rumeeya dariiqa xaqaa uu saaraa wuu ka badbaadiyaa halaagu markuu yimaadana ilaahay waa ka badbaadiyaa mar alla markii waxa weeye xaqa uu rumeeyana nuur iyo wanaag iyo iftiin ayuu la kulmayaa markaasaa waxa weeye uu xaqii qaadanayaa oo xaqa raacaya wey kama qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi ina fi dalika laaaya wama kana aktaruhum mu'miniin aayad baa ku sugan iyo wax lagu waansamo oo lagu cibro qaato laakiin dadka inta badani ma rumaynayaan inta badani ma rumaynayaan sidaa daraaddeed ilaahay waa tuulaa maaragtay aayadda qur-aanka ahayd fa akhadathum asayxatu mushriqiin fajacalnaa caaliyaha saafiraha wa calayhim xijaarata min sijiil ina fi dalika la aayaatin lilmutawasimiin waxaa arrintaa ku sugan oo qofkii doonaya inuu ku cibro qaato mutawasim waxaa la yidhahdaa ay macnaha qofka arrinta u eegaya si maaragtay dhab ah oo ku waana qaadanaya oo ku fekeraya oo aad iyo aad arrinta uga fekeraya marka qofkii doonaya inuu cibro qaato oo ku waansamo arrintan waxaa ku sugan qisatu qowmi luud waxaa ku sugan wax lagu cibro qaato wa inaha la bisabiili muqiim ina fii dalika la lilmu'miniin aayad ayaa ugu sugan dadkii mu'miniinta ah ay ku cibro qaataan oo ku waansamaan oo markaa ay ilaahay baryaan oo yidhahdaan ilaahu saad u gashaa noo gelin ilaahu camalkoodii xumaa naga dheere ilaahu iimaanka nagu sug ilaahu waxa weeye yaa muqalib alquluub habbit quluubana calaa diinik ilaahu qalbigeeya diinta ku sug oo hanagadiin oo camalkaa xun ilaahu naga badbaadi inuu qofku ilaahay ka baryo wey ee maaha inuu qofku iskaga qoslo ama dad muslimiina maanta inay yidhaahdaan xadaarad baan leenahay dad waxa weye taariikh dheer baan leenahay qoomuluud baan ka soo jeedna walciyaadu billah inay qoomuluud ku faamaan waa arrin aad iyo aad u khatara wey oo waxa weye arrin aada u xun wey hadday qoom ilaahay meeshaan ku halaagay adigana maanta uu ku dejiyey oo ku raaxeeyey oo islaam kaa dhigay oo diin ku siiyey maxaad kaga faamaysaa dad naar galay adduun iyo aakhiraba lagu cadaabay arrin aad iyo aada u xun wey oo qofaa caqli lahayn weye qofka nooca odhanaya oo ku faamaya sidoo kale waxa weeye ilaahay aayad kale waxa uu ku yidhi wa taraknaa fiiha aayatan liladiina yakhaafuuna alcadaab alaliim waxay aayad u tahay oo ku waansamaya liman khaafa cadaaba cadaab allah cadaabta ilaahay qofkii ka cabsada oo aakhiro rumaysan oo og in la dhimanayo oo aakhiro laysa soo saarayo ayaa arrintaani ka cabsanaya oo waxay u tahay aayad uu ku waansamo oo ku waana qaato khaafa maqaama rabbi oo ka cabsanaya biri markuu ilaahay yimaado hortiisa waatuu ilahay laha waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan qofkii ilaahay ka cabsada oo waxa weeye ku xisaabtama inuu biri dhimanayo ilaahay la horgeynayo haddaba waxa uu leeyahay aakhiro janno iyo wanaag adduunkana waxa uu leeyahay nicmo iyo wanaag laakiin marka qofkii aan cabsanaynin oo aan ku xisaabtamayn intaa hadda halaag baa usugnaaday ha ogaado mashaakil iyo dhibaato dhan buu la kulmayaa waa inuu ogaadaa qofkii marka naftiisa ka naayiya xumaanta iyo mashaakilka oo waxa weeye naftiisa la dagaalama oo maxaarimta ilaahay iyo waxyaalihii ilaahay xarimay banaanka ka mara hadda qofkaa ilaahay aakhiro waa badbaadinaya adduunkana waa badbaadinaya aakhirana ilaahay waa badbaadinaya oo jannuu geynaya amaa qofkii naftiisa raaca iyo hawadiisa iyo shaydaan oo waxa weeye eh, shaydaan iska raaca haddi markaa halaag baa usugnaaday oo shaydaan hadduu ku duufsado hadda waa ku duufsaday wey waana tuu dhaartay oo yidhi meel walba waan uga imaanaya la laaqcudanna lahum siraadaka almustaqiim uma la'aatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu agsarahum shaakiriin wuu dhaartay ballan buu qaaday inaan baabiinayo duriyatu aadam oo aan halaagayo oo aan jidka toosan ka leexinayo oo aan naar ku gurayo oo aan kulli kaxaysanayo ayaan ballan qaadayaa buyi oo maxaad samaynaysaa horay iyo gadaal midig iyo bidix meel walba inta uga imaado oo u qurxiyo oo u ziineeyo acmaashii xumaa leanna waataynu hadda soo sheegnay waxay leeyihin mufasiriintu nimankaani markay ficilkaan xun samaynayeen shaydaan baa inta isku soo qurxiyey oo dhalinyaro qurqurxa badan oo iska soo dhigay wiilal yar yara wuxuu isku soo dhigay baa la yidhi shaydaankii wiilal yar yara oo qurqurxa badan oo waxa weye aan weli garkii usoo bixin oo dhuudhuuban oo waxa weye aada u qurux badan markaasay intay yimaadeen oo waxa weeye hortoodii yimaadeen ayay hortooda isku fuuleen oo wiilba wiilkii kala fuulay oo waxa weeye ay tuseen habka loo sameeyo xumaanta markaasay iyagiina waxay sameeyeen ku daydeen marka inta ku qosqosleen oo waxa weye muddo markay arkayeen kusoo noqnoqdeen maalintii dambe iyagiina isku bilaabeen haddaba marka qofkii shaydaan duufsado oo waxa weeye uu ka faa'idaysto hadda marka qofkaasi waa qof u dhamaatay wey oo waxa weeye waa qof finish noqday oo waxa weye shaydaan uu duufsaday waana halaagayaa oo wuxuu ka tuurayaa meel xun wey amaa qofkii ilaahay ka baqa oo waxa weye ilaahay ka cabsada hadda ilaahay buu ka cabsanaya oo wuxuu fiirinayaa qoomkaa dhibaatada ku dhacday haddaba marka arrintan aayad baa ku sugan waa in lagu dadaalo weeye qofku inuu ku fekero oo waxa weeye ku cibro qaato marka qaar eh, rag ka mid a ah ayaa waxay yidhahdeen iyagoo waaninaya dadkii fa in lam takunuu qowma luudin bicaynihim famaa qowmu luudin minkum bibaciid haddiidan idinku qowma luud laftigoodii ahayn oo waktigoodii aad ka dambaysaan oo iyagii iidan ahayn iyagiina la halaagay laakiin qowma luud ida kama foga waa kan meeshii lagu halaagay ficilkii ay sameeyeenna waad garanaysaan haddayd ficilkii oo kale samaysaan ciqaabtii ku soo degtay oo kalea idinku soo degaysa idinkana falcaaqilu qofka caaqilka ah oo caqliga leh oo ladiibkaa ah, oo wax garanaya waa qofka ku cibro qaata xumaantii ay sameeyeen oo bannaanka ka mara ilaahayna ka cabsada oo ilaahay barya ilaahayna waaa e, waxa weeye qofka cabsiduna waxa weeye imtithaalu amrillah amarka ilaahay inaad qaadatid oo waxa weeye aad banaanka ka martid wax alla wixii lagaa nahiyey aad banaanka ka martid nebi maxamedna aad raacdid calayhi salaatu wassalaam kitaabka iyo sunnahana aad ku dhaqantid jidkii dariiqa xaqa ahaa kaa weeye aadna waxa weeye ku kalsoonaatid oo waxa weeye ilaahay wixii uu ku khalqay dumarkii xalaasha ahaa oo wanaagsanaa oo nadiifka ahaa oo ilaahay kuugu talagalay inaad u tegtid oo aad guursatid oo aadan zina ka doonan aadan xumaanna doonan aadan ragna hunguriyeyn oo waxa weeye waxaan lagugu talagelin aadan hunguriyeyn shaydaanna aadan raacin haddaad laakiin shaydaan raacdid oo waxa weeye markaas aad tiraahid anigu shaydaan baan raacaya fa yaxiqu calayhi lwaciid waciidkii marka ayaa kugu sugnaanaya markaa oo waxa weeye naar baad gelaysaa oo qofkii wuxuu ka mid noqonayaa oo uu soo gelaya maaragtay wamaa hiya min adaalimiina bibaciid oo waxa weeye sidaa loo halaagay oo ilaahay uu yihi musawamatan cinda rabbika wamaa hiya min aldaalimiina bibaciid ayaad soo gelaysaa markaa oo waxa weeye qofkii ciqaabtaas lagu halaagay iyagii ayaa ku dhacaysa markaa wey halkaa marka waxay inooga caddaatay inayna bannaanayn in lagu daydo qooma luud oo waxa weye camalkoodii bannaanka laga maro oo laga digtoonaado ilaahayna laga magangalo camalkii xumaahu ay samayn jireen aad iyo aad in looga digtoonaado ayaa halkaa inooga caddaatay qowluhu tacaalaana waa inoo caddaaday maaragtay walaqad taraknaa aayatan fahal min muddakir waa in lagu waansamo oo lagu waano qaato dhibaatadii ku dhacday iyo mashaakilkii iyo halaagii in lagu waano qaato weeye ee waa inaan la oranin waxa weye dadkaa waa la halaayay annaga maxaa naga galay annagana waxaan rabnaan samaynaynaa oo ficil xun aan lala imaan ayaa loo baahan yahay qof walba inuu ku waana qaato weeye ilaahayna laga cabsado waxaynu usoo gudbaynaa marka oo ku gebagabaynaynaa qisada fawaa'iddii aynu ka qaadan lahayn qisadan oo aynu ka soo saarayno faa'idada ugu horreysa waxa weeye waxaa inooga caddaatay qisadan anna luud calayhi salaam inuu ilaahay u diray saduum wa hiya ardu lkancaaniyiin wa dacaahum ilaa tawxiid illah meeshaa saduum la yidhaahda ayaa loo diray markaasuu tawxiidkii ugu yeeray caqiidadiibuu ugu yeeray xumaantiibuu ka naayey waa diideen markaa oo waxa weye waa ku gaaloobeen markay ku gaaloobeen oo waxa weye ay diideen ayaa ilaahay halaagay markaa waxa ay la yimaadeen qoomkaasi faaxisho aan cid uga horreysay jirin iyaga ayaa bilaabay liwaadka wax waxa weye rag rag u tegaya iyagaa bilaabay oo waxa weye waa arrin aad iyo aad u cajiiba shaydaan baana tusay baynu nidhi oo shaydaan bay kaga daydeen shaydaan baa u waxyooday waxaynu kaloo ka faa'idaynaa faa'idada labaad waxaynu ka faa'iidaynaa inay arrintaani aad iyo aada u xun tahay jariimada ay galeen oo liwaadku wax xun inuu yahay aad iyo aad u liita leanna waxay kasbadeen in iyagii o dhan la afgembiyey oo la baabi'iyey oo digaandigta laga dhigay midda saddexaad waxaynu ka faa'iideynaa cadamu eh, maaragtay inay tahay israafku iyo inaan eh, cadaalad la samaynin ama qowl ha noqoto ama ficil ha noqotee inay tahay wax aad u xun oo qofka markaa fasahaad geenaysa marka qofku markuu dhaqankiisii iyo qowlkiisii iyo ficilkiisii una cadaalad ka samayn ee guluwi ku sameeyo israaf sameeyo wuxuu ku dhacayaa markaa inuu wax walba oo fasaada sabab u noqdo inuu ku dhaco waxaynu kaloo ka faa'ideynaa alkufru walijraamu yaxilu raabibata raabida maarata raabidat alukhuwa gaalnimada iyo waxa weeye mujrimnimada la sameeyo waxa ay goynaysaa qaraabanimadii iyo waxa weeye ukhowanimadii walaalnimadii iyo waxa weeye aabiyo hooyanimadii wixii o dhan bay jaraysaa leanna waxa weye labadii qof haddii uu qof mujrim noqdo gaal uu noqdo hadda waa la kala go-aya oo waxa weeye halkaa wax ka garanaysaa marka inayna wax qiimaa lahaynin nasabnimada iyo qaraabada leeyahay iyo xididnimada midna wax tari mayso haddii meesha uu yimaado gaalnimo iyo waxa weye mujrimnimo wa hada taqriiru lqaacida man badaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu xadiidkii nebiga calayhi salaatu wassalaam ayay arrintaani caddaynaysaa waa qaacido wey leanna waxa weeye camalkaagaa ku badbaadin kara ee kuma badbaadinayso aniga waxa weeye camal walaalka aabbahaydaa camal sam camal fiican samayn jiray qoomka waxa weye dad fiican baan ka dhalanay ehel fiican baan leenahay waxa weeye nebi fiican baan ku abtirsadaa waxba ma tarayso marka meeshaad doonti ku abtirso haddaad doonti nebi maxamed ku abtirso waxa weeye quraysh baan ahay dheh ahlu beytkii baan ahay dheh qoladaad doonti sheego ina akramakum cinda allahi atqaakum waxa ku badbaadinaya waa camal saalixa iyo iimaan saxiixa ee kuma badbaadinayso reer hebel baan galaa iyo reer hebel baan ka dhashay iyo nebi fiican baan ku abtirsadaa waxaasoo dhan waxba tari mayso hadday wax badbaadinayso nabiyullaahi nuux calayhi salaam ayaa wiilkiisii badbaadi lahaa xaaskiisii badbaadi lahaa ibra nabiyullahi ibraahim ayaa aabihii badbaadin lahaa nabiyullahi maaragtay luut calayhi salaam ayaa xaaskiisii badbaadin lahaa waxaasoo dhan waxba tari mayso marka nebi maxamedna waa caddeeyey oo wuxuu yidhi man badaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu qofkii camalkiisu uu dib dhigo aakhiro uu jahanabo ka gudbin waayo waxba tari mayso qabiilkiisii haddaba dadka marka maanta qabiilka ku faamaya oo oranaya waxa weeye haddaadan qabiilka xumaanta la qaybsan qaaraanka la gelin dhibaatada la gelin reer hebel markii lagu duulayo aadan qabiilka wax ka bixin qaaraanka gargarkiibaad gabtay oo qabiilkaa lagaa saarayaa wax ay tarayso ma jirte qabiilka meesha rabtaan la aado wey oo waxa weeye haddii aan dariiqii xaqaa la raacaynin oon ilaah laga baqaynin maxaan qabiilka ku falaya aniga aakhire muxuu i taraya markii naar laygu rido oo camal xun intaan sameeyo aan dad islaama ku duulo oon dad islaama laayo oo dhibaato sameeyo ama lacagtayda intaan diro lagu duulo oo waxa weye markaa lacagtaydii ay sababto in dad islaama lagu laayo maxay aakhira taraysaa weye marka waxay ku taraysa ma jirto kulligiina haddii aakhira laysku yimaado aakhira waxa weeye wax ku taraya wax yar oo ajara ku siinaya ma jiro qof walba tiisaa mashquulinaysa marka haddaba qof walba waa inuu ku baraarugo oo ogaado aakhira iyo adduunba waxa ku badbaadinaya waa camalkaaga iyo iimaankaaga waa inaad taa ogaatid wey waxba ku tari mayso reer fiican baan ka dhashay iyo dad fiican baan xidid la ahay iyo waxa weeye gabadhii inay tiraahdo nin fiican baa ay qaba oo wadaada oo shiikha xagga fulaan camalkaaga ayaa ku badbaadinaya ee waxba ku tari mayso gabar walba oo muslimada oo maanta ku faamayso is odhanayso isku halaynaysa nin fiican baa ay qaba ha ku fakerto ma jira caalamka mana joogo maanta nin nebiyullahi nuux ka fiicnaa nin nabiyullahi luud ka fiicnaa maanta ma helaysid waa inaad ogaatid wey haddaba haddii xaaskiisii nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi luud ay xaasaskoodii jahaname ka badbaadin waayeen markay gaalnimo noqdeen maxaa marka maanta ninkaa u ku taraya camal saalixa iyo iimaan saxiixa ayaa ku badbaadinaya waa inaad ogaatid oktilmuslima waxba ku tari maysa waxaa waxaynu kaloo ka faa'idaynaa man ataa hadihi alfaaxisha yurjamu bilxijaara xata almowt kama bayana alculamaa qofkii waxa weeye camalkan xun sameeya oo muslimiinta dhexdeeda camalkan la yimaada maxkamadaa dilaysa habkay ku dilaysana maxkamadaa garanaysa laakiin xukumkiisa sharciga diinta islaamka waxa weeye in la dilo wey waxaa arrintan ku sugan faa'iidada lixaad qof walba oo qisadan maqlay waxaa weeye yenbagii an yactabira inuu ku cibro qaato oo waxa weye uu ku fekero qawluhu tacaala wa amdarnaa calayhim madara fandur kayfa kana caaqibatu lmujrimiin inuu ku fakero aayadda ayaa muhiim jiddana oo waxa weeye uu ku cibro qaato oo ka digtoonaado markaa wixii ay samayn jireen marka caaqibatu lmujrimiin marka leeyahay haadaa caamun likulli man samica qof walba oo waxa weye arrintaa arkay ama maqlay waxa weeye ama sameeye waxa wuxuu ku cibro qaadan kara weye leanno cadaabkaa daran oo khatartaa ayaa ku dhacay marka sidaa daraaddeed qof walba maanta waa inuu ku cibro qaataa oo yidhahdaa war waxaan haddaan sameeyo xumaantaan haddaan ku dhaco hadda sow mashaakilkaa igu dhici mayo sow dhibaatadaasi ugu imaan mayso sow ilaahay cadaabi mayo waa inuu qofku ku fakero wey aakhirana cadaabkii daraa ayaa dambeeya waa inuu qof walba taa ku dadaalo weeye oo ku fakero weyn waxaynu kaloo ka faa'ideynaa qadaa ullahi laa yuraddu ay maa xakama allahu bihi la laabudda waaqicun wixii ilaahay uu xukmiyo hadduu ilaahay ciqaabkiisii xukmiyo oo uu soo diray cadaabtii cid celin karta ma jirto waa dhacaysaa marka waxa weeye maanta ummadda arkaysid oo ciqaabta iyo dhibaatada dhulka gariiraya mashaakilka dagaalada mashaakilka dhacaya fitanka waa ciqaab ilaahay uu soo diray wey waa waxaan gacmeheenna ku kasbannay wey waxaan gacmehena ku kasbannay weeye ma aha wax ilaahay inagu dulmiyey waa bima kasabat aydiikum wa yacfu can kahiir waxaynu gacmehena ku kasbannay weye qofkii soomaaliya dib ugu noqdo eega oo taariikhdii dib u eega waxyaalihii soomaaliya lagu samayn jiray wuxuu garanayaa ciqaabta inagu dhacday iyo dagaalka iyo mashaakilka iyo qaxa inagu dhacay inaynu inagu kasbannay bal waxaynu nasiib lahayn haddaan dhulkoo dhanna lala goyn leanna waxyaalihii la samayn jiray oo soomaaliya ka dhici jiray ilaahiyga subxaana qaadirka ayaa garanaya waa wax aad iyo aad u cajiiba bay ahaayeen diintii ilaahay baa lala dagaalamay lagu istihzaa'ayey macaasidii oo dhan baa faaftay e, dilkii iyo dhacii iyo waxa weye boobkii baa batay dulmigii iyo jawrkii iyo waxa weye wax walbaa batay sidaa daraaddeed marka ilaahay mahaddi waxaa ah haddaan dhulkaba nalala goyn nasiib baynu lahayn marka waxa weeye waa in lagu cibro qaato hadday ciqaabi timaado lama celinayo qofkii muslimkaa kii saalixaa kii wanaagsanaa kullina waa camimaysa oo waxa weeye ciqaabtii hadday timaaddo la oran mayo intii dembiga samaysay keliya ha la laayo kulli meeshii wixii joogay waa lagu baabiinay haddaba marka waa in laga digtoonaado oo aad iyo aad looga digtoonaado arrintaa waxaynu kaloo ka faa'ideynaa fadiilatu ikraami dayf wa ximaayatuhu in waxa weeye la karaameeyo dadka martida ah oo la difaaco sidaa uu sameeyey nabiyullahi luud calayhi salaam oo waxa weeye naftiisii uu biimeeyey oo qoonkaa dhaalimiinta ah uu martidii ka difaacayey waxaynu kaloo ka faa'ideynaa caadada xun qofku haddii ay caadaystaan waxyaalaha caadada xun oo dadku ay samaynayaan waxa weeye markaa waxaa bedelmaya dhaqankii iyo wanaaggii iyo wixii dhan baa bedelmaya wixii xumaabaa wanaag u muuqanaya marka waxa weeye soomaalidu waa midda kaga maamaahan halkaa waxay yidhahdaan deriska mar waa lagu diinaa oo waad la yaabaysaa waxa ay samaynayaan haddii aad ku aragti wax xun marna waad ku dayataa marna waad ka daraataa marka waxa weeye taasi waxay kutusaysaa haddii dadku xumaanta ay samaynayaan ay dadkii oo dhan fiirsanayaan oo aan la nahyiyin oo aan la joogin oo aan laga joojin waxaan xumaantan aan laga qabanin gacmaha waxaa imaanaysa markaa in wixii ay caado noqoto oo caadi loo arko oo ay fududaato oo markaa dadkii o dhan ku daydaan markaa kulli dadkii ay wax fiican la noqoto hadhowna laga furfuri kari waayo waxaa aad iyo aad aynu uga faa'ideynaa xayaatada nolosha xun waxa weeye in la waayo dadka dhexdiisii wax wanaagga amra oo waxa weeye alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar in faraha laga qaado waa nolol aad u xun weeye leannu haddaan xumaanta la nahyin oo dadkii xumaantii sameeyaan dhaqan bay u noqonaysaa hadhowna halaag baa imaanaya oo kulli waxa weye waa la wada halaagsamaya oo dhibaataa dhacaysa wey waxaanu kaloo ka faa'iideynaa karaahiyatu ta'asufi maaragtay lihalaaki aalimiin wa waciidi aalimiina fi kuli zamanin wa makan biashadd alcuquubaat waxaynu ka faa'iideynaa qofka daalimka ah hadduu halaagsamo oo ciqaab ku timaado oo ilaahay halaago inaan laga naxaynin oo waxa weye aan laga xumaanaynin oon loo murugoonaynin oon la odhanaynin nin fiican bu ah soomaalidu dhaqan bay leeyihin qofka dhaalimka ah oo mujrimka ah marka hore way caayayaan waxay leeyihin waa dhaalim waa nin xun waa nin mujrima maalintuu dhinto de waxay leeyihin allah nin fiican buu ahaa wuu toobad keenay wuu fiicinaa xagguu ahaa waxaas waxba kama jiraan qofku waxa weeye hadduu dhaalim ahaa mujrima oo ijra uu saa ku dhinto waxaad ka naxaysid ma jirto waxaad ka naxaysid ma jirto marka soomaalida waxa weeye qabiilkaa ku weyne diintu kuma weyna qabiilkaa ku weyn oo qabiilkay u naxayaan waxay waxay odhanayaan waa qabiilkaygii waxaanu aragnay mid gaal ahaa oo gaaloobay oo markuu baktiyey ay dadkiisii leeyihiin war ninkuu soomaaligu ahaa ee hala xabaalo oo maxaad soomaalinimadiisa ku fadhisaa ninkaan gaal bu ahay war maye ninkaan waktiyadii dambe waa fiicinaa oo waa soo noqday oo qiil bay u raadinayaan iyo waxaan jirin iyo waxa weye waxaan waxba ka jirin bay u daydayayaan nin gaal ahaa oo markuu baktiyey kaniisadii waxa weye ay e, u surayd meesha saliibkii oo waxa weye gaal ahaa oo diiday inuu islaamo waxa weye wax aad iyo aad u cajiiba ah, oo waxa weye dadkii marka ay noocaas diintiiba inay qabiilkii kala weynaato waa wax aad iyo aad u cajiibo wey marka qabiil bay dadkii caabudayaan markay noocaa noqoto qabiilkii qabiilkiibaa waxa weye la caabudayaa marka waa arrin aad iyo aad u khatara wey waa inaad ogaataa akhilmuslima waqtilmuslima qabiilku wax faa'iidaa uu leeyahay ma jirto haddii aan dariiqii ilaahay la marin oo xaqa loo hoggaansamin qabiilku waxba ku tarimayo qabiilka waa in la isku barto qabiilna waxaad la tahay qofkii ilaahay ka baqaya ayaad wax wadaagtaan alakhilaahu yowmaydin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin dadka waxa weeye saaxiibka ah, isjecel aakhira markii la yimaado cadow bay isku noqonayaan waa kala yaacayaan waa kala cararayaan cadow bay isku yihiin ilaa dadkii muttaqiinta ah oo ilaahay ka cabsaday oo waxa weye ilahay ka cabsaday mooye waxaynu marka kaloo ka faa'ideynaa qudradda ilaahay iyo awoodda ilaahay inta ay leeg tahay oon ilaahay waxba cajzi gelinaynin leannao magaalooyinkaa faraha badan oo saduum iyo intii ku hareersanayd daqiiqad gudaheed baa lagu halaagay kor inta la geeyey lasoo afgembiyey oo waxa weye la baabi'iyey wey waxaynu kaloo ka faa'ideynaa alxaqu calaa nadari atafakur walictibaar fa inahu anfac lilcaqli albashariy waxaynu ka faa'ideynaa inuu qofku fakero oo waxa weye taariikhda akhriyo oo uu dib u baaro taariikhda qur-aanka kitaabka qur aanka iyo sunnaha iyo aqwaasha culummada in la akriyo oo lagu fekero oo la ogaado oo lagu fekero war qoomkaa maxaa sababtaan maxay tahay lagu halaagay maxaa dhibaatadan u keenay maxaa mashaakilkaasoo dhan u keenay ciqaabtaa adag maxay ku muteen in laga fekero oo markaa laga dheeraado wixii xumaa oo ay samaynayeen wixii wanaagsanaana ay dariiqii wanaagsanaa oo intii badbaaday oo ilaahay uu badbaadiyeyna waxa weye markaa la maro oo aad iyo aada looga digtoonaado ayaynu ka faa'iideynaa sharafu nabiyi sala allahu calayh wasalam baynu ka faa'ideynaa leanna waxa weye xaysu aqsama allahu bixayaati ilaahay baa ku dhaartay ilaahayna waxa u bannaan wax alla wuxuu doono makhluuqiisa inuu ku dhaarto laakiin innaga inooma bannaana oo waxa weye nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man kaana xaalifan falyaxlif billah qofkii dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto laa taxlifuu biaabaa'ikum walaa ummahaatikum walaa biamaanatikum ha ku dhaaranin oo waxa weeye aabbe iyo hooye iyo midna laguma dhaarto waxaa lagu dhaartaa oo waxa weeye kuu bannaan ilaahay inaad ku dhaaratid laakiin ilaahay wuxuu doono makhluuqiisa ayuu ku dhaartaa oo waa u bannaan tahay weeye marka maadaama uu nebiga ku dhaartay lacamruka inahum la fii sakratihim yacmahuun waxay halkaa kutusaysaa nebiga sharaftiisa iyo wanaagiisa makhluuqa aad u wanaagsan oo ilaahay agtiisa sharaf kale inuu ahaa oo ilaahay baa qaymaynaya oo ku dhaartay wey waxaynu kaloo ka faa'ideynaa taqriiru nubuwati moxamedin sala allahu alayh wasalam inuu waxa weye nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam nebinimadiisii ayay sugaysaa leannao taariikh buu ka sheekeeyey muddo dheer ka soo wareegtay oo aad iyo aad u dheer waxna ma qori jirin waxna ma akriyi jirin waxa way marka taariikhda uu nebigu ka sheekeeyey oo kitaabka qur aanka kusoo aroortay iyo axaadiista oo ilaahay u waxyooday waxay kutusaysaa markaa nebiga waxa weye nebinimadiisii oo qofkii shaki kaga jiro inuu waxa weye arrintaa fiiriyo oo ku ku cilmi qaato oo waxa weye markaa ku caqlisto ayaa haboon haboowe waxaynu ka faa'ideynaa fadlu lamaana amaanada wanaaggeeda inay tahay hiya min eh, min waajibaati alislaam lianna kula rasuulin yaqulu liqowmihi inii lakum rasuulun amiin fadliga iyo wanaagga ay leedahay ammaanada ayaynu ka faa'iideynaa diinta islaamkaa sugtay nebi kastana qoomkiisii waxa uu ku leeyahay inii lakum rasuulun amiin waxaan idin yahay rasuul aamina oan ida khiyaamaynin inii lakum naasixun amiin waan idin naseexaynaya ayuu nebi walba ku leeyahay qoomkiisii haddaba ammaanadu aad bay u fiican tahay oo haddii wax lagugu ammaansado sidii ay ahayd waa inaad u gudataa akhlmuslima waktilmuslima ammaanada ugu muhiimsan oo la doonayo in la la wanaajiyana waxa weeye oo la xifdiyo wa amaanat aliimaan walcaqiida walislaam diinta iyo caqiidada iyo iimaanka iyo cibaadada lagaa rabo inaad ka soo baxdid oo aad aamin noqotid wey waxaynu ka faa'ideynaa sabiilu najaati najaati waddada lagu badbaado ama dadka fardi ha noqoto ama jamaaco ha noqotee inuu yahay taqwa allah wa daacatu rasuul sala allahu alayh wasalam haddii ilaahay laga cabsado rasuulkana la adeeco waa la waa la liibaanayaa weye fattaqu llaha wa adiicuun ayuu ilaahay meel walba leeyahay war waxa weye rusushii o dhan waxay leeyihiin anigana ee adeeca ilaahayna ka cabsada marka inaad ilaahayna adeecdid rasuulkana aamintid oo aad raacdid dariiqiisii raacdid maanta rasuulkii inama dhex joogo oo uma jeedno oo waa dhintay oo waxa weeye eh, sala allahu calayhi wasalam wuu dhintay marka sidaa daraaddeed haddii uu dhintay waxaan dhimanin oo ina dhex jooga oo inoo yeelaya kitaabkii qur-aanka iyo sunnihii nebiga ayaa inala hadlaya oo mar walba ina dhahaya war ilaahay ka cabsada war rasuulka adeeca war ilaahay adeeca war dariiqii xaqa ahaa mara taa ayaa lagu badbaadaa marka haddaadan taa raacin ma badbaadaysid akhilmuslim oo waktilmuslim waa inaad ogaatid wey waxaynu kaloo ka faa'ideynaa wujuubu inkaari lmunkar wa taqbiixuhu calaa faacilihi lacallahu yatadakar wa yatuubu ila allah caza wajal qofka xumaanta samaynaya in lagu inkiro adoo xikmad wana adeegsanaya waxyaalaha xunxun qofka samaynaya waa lagu inkiraya waana lagu ceebayna waxa le wax xun baad samaynaysaa ilaahay ka baq baa la leeyahay waa la waaninaya waa loo naseexaynaya wixii xumaantahayd baa la tusayaa inay waxaani wax xun tahay waxaa laga yaabaa markaa inuu toobad keeno oo isgarto oo ilaahay usoo noqdo ayaa dhici karta leannahu below oo dhan xumaan waa gelayaan kullu ibni aadan khadaa wa khayra alkhadaa'ina tawaabuun laakiin waa in la helaa wax munkarkiina naahyinaya dadkiina wanaaggii amraya waa in la helaa waxaynu kaloo ka faaidaynaa istijaabatu dacwati almadluum qofka la dulmiyey oo la dhibaateeyey oo mashaakilka lagu sameeyey ilaahay waa aqbalaya habaarkiisa iyo ducadiisa laa siyama in kaana min asaalixiin haddii uu yahay khaasatan qof maaragtay muslima oo waxa weeye saalixa oo waxa weeye sida nebiyadii oo kale iyo dadka muslimiinta la dhibayo ducadooda ilaahay waa aqbalaya oo waxa weeye wataa nebi kasta markuu ilaahay baryo ayaa ilaahay ajiibaya faistajabnaa lahu ayuu ilaahay leeyahay meel walba waanu ajiibnay oo waxa weye markaasaan ka badbaadinay dhibaatadii iyo mashaakilkii aanu halaagnay waxa weye qoomkii kale oo dhibayeyna waxaynu kaloo ka faa'ideynaa aad bay u fawaa'id badan tahay qisatu luud calayhi salaam waa qiso cajiiba wey waxaynu ka faa'ideynaa qofkii aynan u hormarin iimaan oo waxa weye ilaahay uunan iimaan la maagin aayad kasta iyo wax walba oo la tuso inuuna ku cibro qaadanaynin oo waxa weye uuna ku waansamaynin ayaa waxa weye aynu ka faa'ideynaa waxaynu kaloo ka faa'ideynaa tawaqucu alcadaabi ida intashara sharu fi maaragtay haddii sharku oo waxa weye wacaduma dulmu dulmigii haddii uu bato oo sharkii uu faafo oo xumaantii badato waxaa imaanaysa markaa oo waxa weye khatar lagu sugan yahay inay ciqaabti ilaahay timaado oo waxa weye sabab bay u tahay leanna ciqaabta ilahay waxaa keena alkufru walmacaasi shirki iyo gaalnimo iyo macsi in la joogteeyo ayaa ciqaabta ilaahay keento weyn marka mar haddii ay e, kufri la galay oo macaasidii la galo oo xumaantii la joogteeyo haddaba qarka waxaa loo saaran yahay oo loo dhow yahay inay ciqaabtii ilaahay timaado oo markaa waxa weye dadkii la halaago waxaynu kaloo ka faa'ideynaa wujuubu buqdi shar maaragtay in sharka iyo xumaanta dadka samaynaya loo caroonayo oo waxa weye sidii uu yihi maaragtay nabiyullahi luut calayhi salaam innii la lacamalakum min alqaaliin ay maaragtay waan u caraysnay anigu waan ka xumaay aad baan waxa weye waxaan uga aan u liidaya oo wax xun baad samaynaysaan haddaba qofku markuu xumaanta samaynayo waad u caroonaysaa oo xumaanta waad ka caroonaysaa haddii qalbigaaga iimaan ku jiro waa tuu nebigu laha calayhi salaatu wassalaam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadii gacantiisa ha ku dooriyo haddii uu awoodo fain lam yastadic fa balisaanihi carabka ha ka dooriyo ha hadlo oo ha yihahdo war xumaantan hala joojiyo hadduu awoodi kari waayo fa in lam yastadic fa biqalbihi qalbigiisa ha ka dooriyo kaasaana ugu dambeeya maaragtay walaysa waraa'a dalika min alimaani xabatu khardal wax ka dambeeya oo iimaan ah ma jiraan marka haddaad marka xumaantii markaad aragtay aadan gacantaada ku doorin karin aadan carabkana ku doorin weydid oo aad baabi'in weydo joojin weydid aad dadkii ka nahyi weydid qalbiga haddaad ka nici weydid ood u caroon weydid oo aad ka tegi weydid meeshii iimaan meesha kuma hayside xumaan baad ku dhex jirtaa iyagaana la mid tahay waa inaad ogaatid wey marka halkaa waxaad ka arkaysaa dadka qaar baad waxaa arkaysaa matalan soomaalidoo kale say u badan yihiin qaar baa jaad cunaya sigaar buu cabaya jaad buu cunaya xumaan buu ku dhex jiraa wuu iskala fadhiyaa waa la qoslayaa waa la sheekaynayaa xumaantii ka naahiyi mayo markaa kale maxaa u naahiyi weyde iga yeeli mayuu kuleeyahy oo maxaa ku ag dhigay marka maxaad u ag fadhidaa qofkaan xumaanta samaynaya maxaad u ag fadhidaa haddiuna kaa yeelaynin maa ka tegti waxa wey anu meeshaa iska fadhiya oo maxaad u fadhidaa meesha xumaantii baad kula jirtaa marka wey sheekadiisaa dhegaysanaysaa mid baa dadkii xamanaya waad iska ag fadhidaa dhegtaa u raaricinaysaa waxaasoo dhan lama ogola waa in waxa weye qofku uu xumaanta naahiye weye oo waxa weye uu munkarka naahiyo oo waxa weye uu ka dagaalamo waxyaalaha xumaantaa marka la samaynayo oo waxa weye si ilaahay u badbaadiye isaga waxaynu kaloo ka faa'ideynaa bayaanu ana aljahla billah ilaahay in jaahil laga noqdo asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo awooddiisa daacadiisa in banaanka laga maro aan la adeecin inay sabab u tahay waxa weeye qofkii markaa inuu dalaal iyo halaag iyo mashaakil ku dhacayo leanno haddii nicmada ilaahay uu ku nicmeeyey uu qofku garto oo aad ka shukri naqdid ilaahaygii kuu nicmeeyaa waxaad is odhanaysaa marka alla yidhi ilaahay sidaa kuugu nicmeeyey ha ku gaaloobin marka halkaa marka waxaa imaanaysa haddii aad nicmadii ilaahay ku kufridid oo aad ilaahay ilowdid oo aad jaahil iska noqotid hadda ma garanaysid markaa saad ilaahay ugu xamdinaqi lahayd oo waxa weeye jahligu waa dhibaato weyn aad iyo aad buu uxun yahay waa in aad iyo aad las laga digtoonaado wey marka sababu kullu sharin waxa weeye iyo fasaadba jahligu ka yimaada waa inaad ogaatid wey wax walba oo lagu cilmigana waxaa ka yimaada in waxa weye lagu badbaado oo dariiqii xaqaabu ku waadixinaya cilmigu waa nuur wey wa nuurullahi laa yutaahu caasi qof caasiyana ilaahay nuurkiisa ma siiyo oo waxa weeye waa inaad ogaatid wey marka sidaa daraaddeed haddii aad doonaysid akhilmuslim wa ukhtilmuslima in aad ilaahay ku badbaadiyo dariiqii xaqaha kugu sugo diinta islaamka baro cilmi u yeelo jahliga la dagaalan waa wax xun wey waxaad arkaysaa maanta dadkii ummaddii waxay isugu faamayaan waxaa leeyahy hebel waa jaahil oo shahaado ma haysto iskool kama soo bixin jaamacad kama soo bixin waa jaahil bay leeyihi jaahil rismiya waxa ah qofkii diinta islaamka jaahilka ah shahaado kasta wado dictooro kasta wado haddaad mar diinta islaamka jaahil ka tahay akhil muslim waa inaad ogaatid waxaad tahay ma jirto eberkaagaa tahay jaahil baa tahay waxba ku tari maysa shahaadadan iyo waxaan waxa weye adduunka aada baratay waxaynu kaloo ka faa'ideynaa qofka daalimkaa ah oo waxa weeye xujadooda iyo awooddooda oo dhan markii xujada laga badiyo oo waxa weeye la yidhaahdo maaragtay deliishii loo sheego oo uu daliil waayo ayay markaa waxay u degdegayaan inay yidhaahdaan marka awood baan isticmaalaynaa oo waxa weye waad ujeedaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu xaqi u sheegay oo u bayaaniyey oo wax walba u sheegay ayay waxay leeyihiin akhrijuu aala luudi min qaryatikum ka saara ama waa ku rajminaynaa yaa luudu lain lam tantahi yaa luudu maaragtay latakunanna min almarjuumi waa lagu rajminaya oo waa ku dilaynaa waa kaa saaraynaa magaalada awood bay isticmaalayaan leanna waxa weye caqiida ma jirto maantana waa nooca qof alla qofkii ka hadla baa la leeyahay qisadaas oo waxa weeye qowmuluud soo hadal qaada ha laga saaro wadan ha la cayriyo ha la dilo ha la xiro waa intii wey shaydaan baan u waxyooday wax kale ma aha marka qofka waxa waxaynu kaloo ka faa'ideynaa qowlka xun oo waxa weye qofku haddii uu maaragtay iska ogolaado qowlka xun iyo camalka xun uu raalli ka noqdo oo waxa weye iska ag fadhiyo aakhirka ugu dambeeya agtiisa waxay noqonaysaa wax caadiya markaasuu iska ag fadhiyayaa ouna dhib u arkaynin oo waxa weeye caadadii dhaqankiibuu qaadanayaa waa wax aad u xun waa in laga digtoonaado oo aad iyo aad looga digtoonaado waxa xumaantaa markii aad aragtid isla markaba inkir oo waxa weeye ka digtoonow haddii lagaa qaadan waayona ka tag meeshii marka oo waxa weeye isaga carar oo meeshaa ka dheerow oo waxa weeye xumaantooda ka carar weyn waxaynu kaloo ka faa'ideynaa oo fawaa'iddeedu aad bay u badan tahay waxaynu ka faa'ideynaa sunnatullah maaragtay sunnada ilaahay inay tahay inuu ilaahay badbaadiyo waxa weeye nebi kasta iyo intii rumaysay iyo waxa weeye dadkii awliyada ilaahay oo ilaahay rumeeyey ilaahay inuu badbaadinayo uuna halaagayo acdaa'ahu kuwii dhaalimiinta ah oo kufriga la yimid oo waxa weeye maaragtay markay israar ku sameeyeen oo ay joogteeyaan xumaanta iyo macaasida oo ay xaqa raaci waayaan wa bayaanu alcibrati fi injaa'i luud waalmu'miniin macahu wa ihlaaki alkaafiriin almukadibiina bih waxaa lagu cibro qaadanayaa maadaama ilaahay nabiyullaahi lud calayhi salaam uu badbaadiyey oo waxa weeye isaga iyo ilmihiisiiba uu badbaadiyey intii ku gaalowdayna ilaahay uu halaagay xataa xaaskiisii arrintaa waa cibro weye waa wax lagu cibro qaato oo qofku ku fekero oo aad iyo aad muhiim u ah oo waxa weye lagu fekeri karo weeye wey oo waxa weye aad ku cibro qaadan kartid akhilmuslim oo waktilmuslima qofkii ilaahay khayr la maago uu ku waansameeyo waxaynu kaloo ka faa'ideynaa tasliyat rasuul rasuulka ayaa lagu sabirsiinayaa qisadan leannahu waxaa la tusay in waxa weye mushrikiintii markay ku istizaa'ayeen oo nebiga ku qosqoslayeen oy lahaayeen waa waalan yahay waa sixran yahay waxa weeye waa beenlow ayaa ilaahay qasaskan uga sheekeeyey oo waxaa la yihi qalbigaaga deji waxa weeye maaragtay waxaan kaaga sheekaynaynaa maaragtay qisaskii rusushoo dhan waxaan kaaga sheekaynaynaa si qalbigaagu u dego oo aad u xasuusid rusushii kaa horreeyaa la yidhi o dhan baa saa loo galay nebi luut baa loo galay nebi nuux baa loo galay nebi ibraahim baa loo galay kulli rusushii kaa horreeyay saasaa loo galay nebi muusa la dhibay sidaa daraaddeed ayaa nebiga waxaa ka sugnaatay inuu yidhi maalintii waxa weeye uu xoolaha qaybinayay xunayn markii ninkii khawaarijta ah uu ku yidhi rasu maaragtay icdil cadaalad samee cadaalad ma aad samayna buu rasuulkii ku yidhi markaasuu wuxuu yidhi ilaahay nebi muuse ha u naxariisto waa la dhibay inta lay dhibay ka badan baa la dhibay fa sabara wuu sabray marka ku dayo baa la yidhi rusushii ulaa'ika aladiina hada allahu fa bihudaahu muqtadi marka nebiga waxa weeye qasaskan markii looga sheekeynayey cibray u ahayd iyo waxa weye sabirsiin iyo inuu ku daydo rusushii hore sidii loo soo dhibay adiga keligaa maaha baa laleeyahay waxa la dhibay rusushii o dhan baa la dhibay haddaba marka waa inaad ogaatid akhilmuslim wa lmuslima nebiyadii o dhan waa la dhibay xadiis baana nebiga ka sugnaaday uu leeyahay maaragtay yub yubtala arajulu calaa qadri diini qofka waa la dhibayaa oo waxa weeye diintiisu intay la eg tahay baa lagu dhibaya ashaddu lbalaa'i alambiya nebiyada ayaa aad loo dhibay marka kabacdi markaa dadkii saalixiintana waxaa la dhibayaa qof walba intii qadrigiisa oo waxaa la eegayaa iimaankiisa iyo waxa weeye caqiidadiisa iyo awooddiisa iyo sabirkiisa ayaa la eegaya marka nebiyadii ilaahay o dhan waa la wada dhibay waxaa inoo imaan doona nebiyullaahi ayuub calayhi salaam oo aad loo imtixaamay oo mashaakil ku dhacay oo jiriday oo haddana sabray markaa haddaba arrimahan waxaa inoogu sugan qasaska in la sabro oo dhibaatadu markay dhacdo in la sabro oo fitanka iyo mashaakilku markuu dhaco inaan diinta ilaahay laga tegin oo waxa weye aan maaragtay aan cirdambeedkii loo noqon oo waxa weeye diinta lagu safro oo ilaahay la baryo allahuma ya muqaliba alquluub habbit qalbii calaa diinika la yihahdo ayaa inoogu sugan weyn waxaa kaloo ka faa'ideynaa altaxdiiru min alcabasi walbaatili qowla wa camalan wa khaasatan fi alandiyati walmujtamacaat liana hada sabab alhalaag waxaynu ka faa'iidaynaa meelaha la isugu yimaado oo dadku isugu yimaadaan inaan qowlka xun iyo ereyga xun iyo waxa weye ficilka xun in aad iyo aad la iskaga naahiyo oo waxa weyaan caado laga dhigan leanna wixii xumaa hadday dadku joogteeyaan hadhow dhaqan bay u noqonaysaa lagama furfuri karaa hadhow way ku dhegayaan hadhow markaa sabab bay u noqonaysaa in ummaddii oo dhan la halaago ayay u noqonaysaa sabab marka waxaa xun in la nahiye wey waxaynu ka faa'idaynaa fadiilatu lcaqli caqliga wanaagga uu leeyahay leannao haddii loo isticmaalo maaragtay fi tacarufi ila alxaqi qofku caqligiisa hadduu u isticmaalo cilmiga ilaahay inuu barto diinta ilaahay inuu barto oo waxa weye caqligiisi waa koraya waxa weye waxbuu kuwaana qaadanaya cibarkiibuu ka faa'idaysanaya haddii laakiin uu isticmaalo waxyaalaha xun waa halaagsamaya marka waad ujeedaa waxa weeye qofka islaamkaa oo waxa weeye fidradiisu saliimka tahay caqligiisa wuxuu diidayaa inuu nini nin u tago waa diidayaa caqligiisu hadduu diintii bartana waaba kasii daranta laakiin qofka aan waxba kala garanaynin oo jaahilkaa oo fitradiisii bedelantay oo xumaantii ku dhex jiray caadi weeye buu ku leeyahy waxaan waa caadi weyn wax walba waa dhaqan bu wax walba waa caadi bay ku leeyihin war caadigu xaggee joogaa waxaana wax xun wey wax xun caadi ha ka dhiganin oo waxa weeye ka digtoona marka kelimadaas soomaalidu aad bay u isticmaalaan waxaan waa caadi bay ku xagee caadigu joogaa waxaan xun oo qurunkaa oo aad isticmaashay oo adigu aad wanaagsatay ilaahayna uu caroonayo diinta islaamkana aan ku banaanayn xagee baad u leedahay waa caadi waxaynu ka faa'iidaynaa oo kale ugu dambayntii wujuubu tafakuri fi alaxdaathi alkowniya liihtidaa'i bidalika ila macrifati sunan illahi fi lkowni walxayaa inaynu ku fakerno siduu ilaahay ulaa walam yasiruu fi lardi in waxa weeye koonka ilahay lagu fekero cirka dhulka buuraha waxyaalaha saaran ilaahay suu qoom walba u halaagay iyo suu u badbaadiyey in lagu fekero oo lagu cibro qaato oo markaa aad iimaan ka dhexeshid oo waxa weeye aad ilaahay rumaysid oo ku dadaashid markaa inaad iimaankaagu weynaado oo iimaan qawiya aad la timaadid ood ku cibro qaadatid markaa ugu dambayntii waxaynu ka faa'iideynaa ilaahay waxa uu fududeeyey qur-aanka siduu u yidhi walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min muddakir ay macnaha taysiir ullahi lilqur'aan lilxifdi walictibaar waxa weeye ilaahay xifdigiisii waa fududeeyey qofkii xifdiyaya waa fudud yahay qofkii kuwaana qaadanaya waa fudud yahay qofkii waxa weeye ku dhaqmaya waa fudud yahay oo acmaasha layna amray oo ku jirta waa acmaal fudud oo aynu samayn karno waxaynu awoodi karin laynama amrin laa yukallifu laha nafsa ilaa wuscaha marka si walba qur-aankii waa u fudud yahay yaa ku taamilo qaadanaya laakiin yaa ku waansamaya yaa raacaya yaa waxa weeye qofkii ilaahay khayr la maago ayaa raacaya wey intaa kabacdi markaa haddana ilaahay haddana wuxuu u ballan qaaday qofkii rumeeya oo raaca oo ku waansama inuu ilaahay ajar iyo wanaag iyo naxariis uu siinayo haddaba marka qur-aankii waxa weye qof walba waa inuu ku dadaalo marka waxaa aad iyo aad u habboon qofku inuu barto qur-aanka macnihiisa tafsiirki inuu barto maantana waa fudud yahay meel walba cajibadihii baa yaalla waa la baran karaa inuu aada iyo aad ugu dadaalo oo waxa weye u akriyo oo ku cibro qaato kutubtii oo fasiran baa taalla meel walba qofku aada iyo aad ayuu markaa uga faa'iidaysanaya insha allahu tabaaraka wa tacaala markaa intaa ayaan kusoo gebagabaynaynaa qisatu luud calayhi salaam iyo wixii dhex maray qoomkiisii nimankii deganaa maaragtay saduum oo kancaaniyiinta ahaa iyo qabiiladii isku jir jiray oo waxa weeye nabiyullahi luud loo diray calayhi salaam iyo wixii dhex maray markay diintii islaamka diideen oo waxa weeye ay hoggaansami waayeen oy ilaahay beeniyeen oo gaaloobeen oo nebiga e, e, nebi luud uu ugu yeeray diintii islaamka uu yidhi war ilaahay ka baqa oo waxaan iska daaye oo dariiqa xaqaha qaada oo xumaantii uu ka naayey oo ay ka diideen aakhirkii maxay ku dembeeyeen aakhirkii xaggee bay mareen waxa weeye marka qof walba oo islaama waa inuu ku fekeraa haddaad maanta ilaahay dariiqiisa raaci weydid oo waxa weeye kitaabka iyo sunnaha aad raaci weydid ood ku socon weydid oo hawadaada iyo shaydaan aad raacdid hadda intii kaa horreysay qoomamkii kaa horreeyey oo hawadooda raacay xaggee bay mareen marka adigu maanta shaydaan yuu ku khaldin oo waxa weeye akhilmuslim oo waktilmuslima markuu shaydaanku waxaan kuu qurxinayo oo waxa weeye uu kuleeyahay waxaan waad ka toobad keeni doontaa macno male iska samee ficilkan ku dhac ayuu kuleeyahay shaydaanku haddaba haddaadan naftaada ugu sheekaynin oo aadan oran war waxaan shaydaanku kuu qurxinayo ummadihii kaa horreeyey ayuu u qurxiyey ballan buuna qaaday ilaahay horti buu ka ballan qaaday inaan u qurxinayo la uzayinana lahum fi lardi wala uquyanahum ajmaciin inaan dhulka u qurxinayo iyagoo dhanna aan baadiyaynayo ayuu ku dhaartay ilaahay horti aakhire markii la yimaadana wuxuu weeye khudbadii dheerayd oo ilaahay inooga sheekeeyey ayuu akrinaya uu leeyahay waan idinku gaaloobay maanta falaa taluumuunii waluumuu anfusakum aniga hay eedaynina naftiina eedeeya ayuu oran doona haddaba marka ninka noocaasoo laynooga sheekeeyey ilaahayna uu yidhi cadow buu idin yahay ina ashaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa war cadow buu idin yahay baa la yidhi cad oo laynooga sheekeeyey marka waxaa aada iyo aad cajiib u ah cadow laynoo caddeeyey oo dariiquu soo marayey laynoo caddeeyey oo hubka uu wato laynoo caddeeyey oo dariiquu inooga imaanayo laynoo caddeeyey ayaa haddana maanta dadkii duufsanaya oo baabiinaya oo waxa weye meel walba kala dhacay haddaba waxaan dardaarmaya markaa oon qof walba muslima iyo nafteedaba u dardaarmaya ilaahay in laga cabsado oo dariiqa xaqaa lama la maro oo kitaabka iyo sunnaha lagu dhego oo laga digtoonaado waxyaalahan xumaantaa ah, oo waxa weye ay qoomamkaasi ku halaagsameen ilaahigii subxaana qaadirkaana loo toobad keeno oo waxa weeye fitanka iyo dhibaatada maanta aynu ku jirno iyo mashaakilka waa dunuubta aynu gallaye inaynu ilaahay u toobad keenno oo waxa weeye aynu ilaahay ka cabsanno ayaa aad iyo aada u habboon marka intaa ayaa kusoo gebagabaynaya qisatu qowmi luud iyo waxa weeye nabiyullahi luud calayhi salaam iyo qisadiisii halkaa ayaan kusoo gebagabaynaynaa oo waxaan dhahayaa wax alla wixii khalada oo ku soo aroorayna ilaahay baan uga toobadkeenayaa oo wixii iga dhacay kasna uma samaynin oo waxa weeye waa wax maaragtay khalada oo waxa weye ilahay baan uga toobadkeenayaa wax alla wixii saxa oo ansaxayna ilaahay baan ku maadinaya oo ku shukri naqayaa oo aan leeyahay ilaahu ii ziyaadi siduu ilaahay u yiri lain shakartum laaziidannakum qof walba oo ka faa'idaystana waxaan leeyahay ilaahaya kaa yeelo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana wa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin